kitaabu الصلاة furuuduhaa khamsu calى اlأcyaani wاlwitru waajib lada الnucmaani wman yadcha kasla falyuqtali bal huwa kaafiru lada bni xambali wاlxanafi yaxbisuhu mucazira wajaaxid اlwujuubi xatma kafara والوقت شرط صحة للخمس فالظهر من بعد زوال الشمس حتى يصير الظل مثل الأصل واختير للنعمان ضعف المثل فالعصر للغروب والمثلان آخرها لأحمد الشيباني ولم يجز تأخير غير شافعي إلى اصفرار دون عذر شافعي فمغرب ما شفق الأفق بدا ومالك جعله قدر الأداء والشفق الأحمر والكوف امتسك بأبيض وقيل إنه ترك ثم العشاء بعدما غاب الشفق كما مضى حتى يرى فجر صدق وأحمد والأصبحي حضر تأخيرها عن ثلث ليل أول ومده لنصفه عن أحمد وأول الصبح إذا الفجر بدا إلى طلوعها وعند الحمير يأثم بالإسفار من لم يعذر وهاك أوقاتا لأهل العذر حذين جنون وصبا وكفر فمدرك من آخر يسيرا تلزمه إن أدرك التكبير أو ركعة لمالك ويركع ما قبلها إن تك مع ذي تجمع وشرطها لمالك أن يفضل مقدار ركعة لها لتفعل ومدرك من أول الوقت قضى لشافعي إن يسع ما مضى أو يسع التكبير عند الحنبلي وما قضى سواهما بالأول وتسقط الصلاة بالإغماء والحنبلي يأمر بالقضاء وألزم النعمان خمسا فأقل وفي الجنون مثل ذا الحد جعل ولا صلاة لطلوع الشمس إلى الضحى ولغروب يمسي وبعد عصر أو طلوع الفجر وبعضهم جوز بعد العصر والنهي من صلاة فجر يبدأ للشافعي للطلوع المبدأ والاستواء غير مالك منع والشافعي أباح هذا في الجمع فمنعوا فيها سوى الذي وجب والشافعي أجاز نفلا ذا سبب ويمنع النعمان غير فرض عصر لذاك اليوم حتى المقضي وجلهم يبيح بعد العصر جنازة كذاك بعد الفجر كتاب الصلاة فروضها خمس salaada inteedii maktuubaadka ahayd shan wey cala alacyaani taasi markaa fardu cayn weeyaano waa maktuubaad oo qof kasta wax laga rabo wey wlwitru waajibun lada nucmaani abu xaniife agtiisa witriguna waa waajib laakiin waa fardi ma odhanayaan oo fardi waajib bay kala saarayaan marka tan iyadu waa maadaama lagu ijmacsan yahay oo dee nusuustiina ay waadix ku tahay maktuubaad iyo faraa'id bay odhanayaan witrigana waa waajib bay leeyihiin haddii laga tago waa la dembaabayaa jumhuurkuna waxay leeyihiin waa sunne mu'akada oo in laga taga aanay ahayn qolyaha qaarkoodoo tawasudayna way jiraanoo yidhi qofkii salaatuleel u kacana waajib buu ku noqonaya qofkii kalena waajib kuma noqon waman yadachaa qofkii ka taga dabcan xanafiyadu way ka faa'iideen abu xaniife witri baa waajibiyeyo meel kasta waad arkaysaa markaad tagto xajka iyo arrimaha iyagoo witri kama tegaya lakiin dadka kale waxa laga yaaba inay sagsaaggu ku bato waman yadachaa qofkii ka taga salaadan maktuubada ah kasalan wahsi qofkii uga taga falyuqtali ha la dilo bal huwa kaafirun waaba gaal lada bni xambali gaalnimo gaadhsiin maayaan laakiin xadkiisu waa in la dilo bayl nuhiitu can qatli musaliina dadka tukanaya inaan dilaa la ii diiday iyo kuwa lamidkaa bay daliishanayaan faintaaba wa aqaamuu salaata waatahuu zakaata fakhalluu sabiilahu markaa haddii kale waa la dilayaab wlxanafiya laakiin xanafigu yaxbisuhu isagu dili maaye wuu xabsinayaa jeelkuu dhigayaa mucasiran xaalu mid markaa tacsiirinaya oo ganaaxaya markaa jeelkaa la dhigaya halkaasaa lagu haynayaa saasaa markaa loogu haynaya ilaa iyo inta ama uu ka tukanayo ama de uu ku baktiayo halkaa markaa jeelka musani oo shaaficiyada kamidna isagu raacay qowlka abu xaniifu raacay oo kuma qancin adilada qatliga sheegaysa wlxanafi yaxbisuhu mucazira markaa waxaan keenay in xanafiyadu aysan yidhaahdaan abcan adiladii qatliga sheegaysay baysan ku qanacsanayn fain taabuu aqaamu salata waatahu zakaata zakadii kuwii diiday ka walrmilayso xoog lagagama qaaday dee bes markaa kana lama dilaya bay leeyihiin si kalena ha loo ciaabo atligu waa cuquubo weyn nas waadixa bay u baahan tahay axaadiista qaarkeedna xagga sixadoodi arrimahaas ayaa wax ka imanaya marka iyagu ma dilayaan qolyihii waa la dilaya yidhi laftoodu imse salaado markuu ka tagaa la dilaya ayay markaa tafaasiil ay siinaya dabcan waana la faraya hadduu diido un weyaan marka la dilaya hadduu yihahdo waan tukanaya lama hadduu ataa waan soo tukanay hadduu yihahdo waan soo tukanay waa la iska sii daynayaa ilan ilaahay isagoo arrintan u dhiibay adiga laguma dirsanin kii yidhi maan tukan mana tukanayo un weyaan kala dilaya laakiin hadduu ku yihahdo waan igii soo tukaday yaa ku arkayey iyo soo caddee iyo hawlaha lama odhanayo faraha looga qaaday wuxuu yidhi wاlxanafi yaxbisuhu mucazira wajaaxidu اlwujuubi xatman kafara ka waajibnimada salaadaha diidaa ama salaadihii maktuubaadka mid kamida diida kaas isagu shaki la'aan de mid gaaloobay weeyaan wlwaqtu sharu صixati lilkhamsi waqtigiibaa shardu sixo u ah salaadihii shanta ahaa fauhru min bacdi zawaali shamsi duhurkii adaba wuxuu ka bilaabmi markii qoraxdu ay zuusho xataa yasiira dilu mila alasli ilaa iyo uu harku noqonayo haygii asalku waa hayga laftiisiiye asalkiisii mid lamida oo harkii uu shaygii markaa la mid noqonayo wakhtiira linucmaani dicfulmil abu xaniife isaga waxaa mukhtaar u ah khilaaf baa ka jira madabka dhexdeedii ilaa shayga harkiisu uu falcasru casarkiiba markaa ku xigay oo labada qowl markaa ka qarartay nuskadii hore wabacdaha alcasru cala alqowleyni soo may ahayn nacam wabacdaha alcasru cala alqowleyni yani labada qowlba un ku kala dhis casarkii uu ku xigaayo haddaad qowlka abi xaniifa tidhaahdo bacda almilayn ayuu casarkii bilaabmaya qowlka jumhuurkana bacda almil ayuu bilaabmaya maxaa markaa kaliife abu ah? xaniifa inuu yidhaahdo duhurku waa ilaa iyo milaynka iyadoo de axaadii badankeedu ay soo noqdo jibriil iyo axaadiista kaleba idaa saara dillu shayi milahu in duhurkii uu ku egyahay bay sheegaysaa xanafiyadu maxaa markaa tan xaggay ka keeneen xadiiskii nebigu calayhi salatu salaam oo ummadaha kaga hadlayay ee lahaa tusaalihiinu marka laydiin eego ummadihii idinka horreeyey waa sidii nin shaqaalo dirsaday oo ilaa duhurkii ay qola shaqaysay qiiraad qiiraad la siiyey qolo kale ilaa casar ay shaqaysay qiiraad qiiraad la siiyey qoladii kalena ilaa qoraxdhici ay shaqaysay oo waa ummadeenana marka markaa deetana qolyihii kale way uh, doodeenoo waxay yidhahdeen annaga ayaa camal badnayne oo wakhtiga iyagu uu badnaaye maxaa qiiraad qiiraadna loo siiyey xadiikaa waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen duhurka ilaa wakhtiga casarku inuu ka badan yahay casarka ilaa qorax dhaca ilan qoladii duhur ilaa casar shaqaysay waa tan le annagaa camal badnayn iyagiyo kuwii horeba iyago wada socda baa qolo waliba ay leedahay kuwan ka camal badnayn oo waktigaanu shaqaynay baa ka badnay marka halkaa waxaa laga qaadanaya bay yidhaahdeen waktiga duhurku inuu ka dheer yahay waktiga casara arintaasina waxay xaqiiqoobi uun marka duhurkii ilalmilayni la yidhaao laakiin arrintaasi sax ma aha nusuustii kale dee waadixa ahaydee maarata waa masalada tooska ugu timid ujeeddada loo keenayba ahayd in waktiga la caddeeyo ayuu maarata mafhuumka noocaasi ka hor imanaya taasaabaa lagu radinaya waxaa kaloo intaa dheer waxa la yidhi ataa marka la yidhaahdo ibnu xasmi baa saacadihii xisaabiyeyba imikan haddaad imkanta waa iska saalood xisaabin karaysa marka wuxuu yidhi waqad qisna alamra ayuu ibnu xasmi yidhi arrinka waabanu qiyaasnayo fawajadnaa almila yantahi ilaa ataasica wa kasr sagaal saac iyo cacan ayaa diligii uu miligii noqday buu yidhi yani waa saddexdiiyadee googo bay noqonaysa marka maxaaba ka harsan guruubkii laba saacadood iyo wax yarbaa dhimin buu de laba iyo tobankiina waa zawaalkii waa uu marka wuxuu leeyahay saddex saacadood iyo ziyaado ayuu duhurkii noqonayaa halka casarkii aanu saddexba gaadhaynin oo saddex wax ka yari ay u harsanaanayaan marka mar walba marka saxataa lagu socdo jumhuurkaba mar walba waktigii casarku wuu ka gaaban yahay waktigii duhurka markaa xujadaasi mid burtay bay noqonaysa falcasru casarkii baa ku xiga lilquruubi ilaa qoraxdhaca weeye wlmilaani yani labanlaabka harku inuu labanlaab noqdo ayaa aakhiruhaa ugu dambeeya waqtiga casarka liaxmed ashaybaani axmed siduu qabo imaam axmed raximah llahu tacala siduu isagu qabo haddii harku uu milayn gaaro waa dhammaaday waqtigii casarku waa baxay oo xadiikii imaamatu jibriil ayuu markaa ka qaadanaya maalintii hore halkii la tukiyey maalintii dambe waxaa la tukiyey idaa saara dillu shayi milayhi markaasaa la yidhi alwaqtu maa bayna haadayni marka halkaa lama dhaafin karo haddii ay daruura timaado mooyaane ayuu leeyahay qolyaha kalena waxay leeyiin mee waqtigu halkaa waa dhaafi karaaye laakiin waa karaahiyo in halkaa la dhaafiyo axaadiista kale waxa weeyaan eede tilmaamaysa intaan qoraxdu dhicin in casarkii uu joogo ayaa la waafajinaya wuxuu yidhi walam yajuz ma bannaana taakhiiru hayri shaaficiyin qof aan shaafici ahayni salaadii casar inuu dib dhigo ilasfiraari laa inta qoraxdu ay ka casaanayso ama cawlaan ay noqonayso duuna cudrin shaafici isagoon cudurdaar u ergeynaya oo u shafaaco qaadaya aan wadanin marka eeg xanaabiladii iyagu waxay waqtigii wou baxaya maalikiyadii iyo xanafiyadii waxay waqtigu ma baxayo laakiin lama ogola inuu qofku u dibdhigo ilaa maa bacda almithlayn oo isfiraarkii ah isagoon cudurdaar haysanin wuu ku dambaabaya lakiin weli waqtigii salaadu wuu joogaa qadaa kama noqonayso xanaabiladuna waxay leeyiin qofkii eh, maaragtay dibdhiga dee qadaa bay ka noqonaysa waqtigii ka baxayaaba marka shaaficiyadii unbaa isfiraarka in la gaarsiiyo aan dembi ka ratibayni marka aad la ysaga ilaaliyo ayay dee noqonaysa walam yajuus takhiiru hayri shaafici ila sfiraari duuna cudrin shaaficiyado cudurdaar qofka u shafaaco qaadaya aanu haysanin cudurdaarki inuu seexda iyo wixii baa maarata lamidka ah iyo in de maaratay uu weysiisan kari waayo ilaa waqtulisfiraarkii famagribun magrib baa casarkii ku soo xiga isaguna waa maa shafaqu lufqi bada waa inta midabkii casaa ee ufqiga cirka ka muuqanayay inta uu muuqdo ayaa maqribkii uu jiraya qoraxdhicinu ka bilaabmaya wamaalikun jacalahu qadraladaa imaamu maalik wuxuu ka dhigayba inta uun salaadda ku filan wakhtiga salaadda inta ku filan weyse iyo maarata xidhashadeedii intaas ayuunbaaba maqhribka wakhtigiisuu yahay marka intaas ay dhammaato wakhtigii maqhribka wuu baxay waana qowlka jadiidka ee shaafi waxaan hore usoo tilmaannay qowlka qadiimka abaa ah inta badan maalik waafaqa imaam haafici de waa kan maalik ku tafaquhaayo madabtiisii marka hore dambartay marka inta badan qadiimku waafiqi jira lakin halkan qadiimkiisuna wuu khilaafsan yahay maalik jadiidkiisuna wuu waafaqsan yahay muctamadkana waa kuwan culammadu qadiimkii ka dhigay de axaadiista badan ee tilmaamaysa in intaa shafaku uu joogo in uu joogo salaadii maqrib in joogto salaaddii maqrib ayay markaa qaateen washafaqu laxmaru shafaqa laga hadlayaa wax weyn waa midabka cas ama guduudka ah casaanta malaha si kalea loo kala yaqaana midabka markaa guduudan ama cawlaanka ah ee ka muuqanaya ufqiga wey cirka ka muuqanaya marka qoraxdu ay dhacdo wlkuufi xanafigu isagu imtasaka wuxuu ku dhegay oo uu qabsaday biabyadin caddaanka midabka caddaanka ee guduudkaa ka dambaynaya kaas weeyaan buu oo inta kaasi uu joogo caddaanka uu joogo maqribkii waa joogaa cishaaydama soo gelin laakiin arintaas waqiila inahu tarak iil baa odhanaya abu xaniif arrintaa waa ka tanaasulay waa ka tegey laakiin haddana madhabkiisii sida u muctamedka waa saasuuno cishaagii wuxuu ku soo gelayaa abyadkaasi inuu baxo maqribkiina ku baxaya wuxuu yidhi uma alcishaau cishaa'i baa kasii dambeeya oo ku xiga markii maqribku saa u baxo cishaa'i baa soo gelaya bacdamaa haaba shafaq markii shafaq uu maqnaado isagoo de shafaqa kaa soo sheegay ama axmarkii ha noqdo ama abyadkii de labada qawle la kala haystay laakiin maxaa keenay bacdamaa qaaba shafaqda ilan maalik ayaa yidhi waa qadar aladaa oo isagu marka horeba aan shafaqa ku xidhin maqhribkii marka isagu de qadruladaga isla markiiba cishaayi baa ku xiga ma ee waa laysku waafaqsanayahay cishaa'igii inuu bacdamaa qaaba shafaqu uu yahay uma alcishaau bacdamaa qaaba shafaq kamaa madaadani marka waxay sheegaysaa axmarkii iyo abyadkii dee u kala celi shafaqa oo xanafiyadana abyadkii ugu celi qolyaha kalena axmarkii ha u noqdo xataa yuraa fajrun sadaq wakhtiga cishaayigu wuu sii jirayaa ilaa waagu uu ka dilaacayo wa axmedun walaصbaxiyu xadalaa taakhiiraha can ulfi leylin awala imaam axmed iyo imaam maalik waxay manciyeen in laga dibdhigo salaada cishaay ululeylin awalka habeenka ulukiisa hore haddaad ka dibdhigtood ku dambaabaysaa bay leeyiin waa baxay shaafici laftiisuna wuxuu yidhi walaa araaha bacda ulu leyli ilaa faaitaan ululeylku haddii uu dhammaado salaadii cishaay inay faaita tahay oo ay baxday unba ila tahay waa umka sida ku qoran waana jadiidka sida uu ibnulmundir awsadka ku sheegay qadiimka ayuu yidhi buu leeyahay shaafici ilaa waa ayay markaa eh, waqtiga cishaayigu uu jiraya culamada markaa shaaficiyaduna kaasay haystaan kan shaafici hadalkiisana ma odhanayaan waa laba qowl ma odhanayaane way isku tawiilinayaan oo tanu leeyahay walaa uraha ilaa faa'itatan tan uu leeyahay yanii waa nooc tashdiida unbay leeyahy lakin waxaad moodaa cibaaradu inay ka culus tahay in la yidhaahdo qowl gaara ma aha qowl mustaqila inuu yahay sidaa ibnulmundirba uu sheegay oo waafaqsan xanaabiladan iyo maalikiyadan ayay u badan tahay wamaduhu linisfihi can axmeda in ilaa iyo habeen barhka la gaadhsiiya waa riwaaya can axmed riwaaya an axmed qolooyin kalena waa yidhaahdeen xataa qaarkood asxaabu racyiga iyo mxua shaafici laftiisa iyo ayay u nisbaynayaan laakiin waxay leeyiin waqtulikhtiyaarka ilaa nuska ahe waxa weeyaan waqtiga salaadu waa ilaa uluuci ilfajri wey ilaa uluuci ilfajri weeyaan maarata xanafiyada iyo shaaficiyaduba saasay qabaan laakiin nisfileylkani waxa weya waa ay jeclaysanayaan dabeetana axaadiitii nabigu ala inu salaadii cishaay dib dhigay soo aroortay marka riwaayaadka qaarkood ilaa ulufi leyl bay sheegayan riwaayaadka qaarkoodna ilaa shari leyl riwaayaadka qaarkood xataa dahaba caamat leyl ilaa habeenka badankiisii tegey marka waa waxyaalaha tilmaamaya riwaayaadka dambe in ilaa fajru saadiqa uu markaa waxa weeyaan wakhtigu uu joogo wuxuu yidhi wamaduhu linisfihi can axmeda wa subxi salaadda sub waxay ka bilaabmi ida alfajru badaa markii waagu uu dadilaaco oo muuqdo ilaa uluuciha damiirku shamsadiibu isaga noqonaya cadaadi oo soo sheegay ilaa ilaa uluuci shamsi ilaa inta ay qoraxdu ka soo baxaysana waa jiraya waqtigii salaada subax wa cinda alximyari imaam maalik agtiisa waxaa ya'sabu wuu ku dembaabayaa bilisfaari in dhulku caddaado oo ilaa caddaanka uu sugo man lam yucdari qof aan cudurdaar haysan inuu salaaddii subax dib dhigo oo waqtulisfaarka waa marka dhulku kala caddaado wax kasta aad arki karto wakhtigaa in la gaadhsiiyo waa lagu dembaabayaa buu yidhi xanafiguna wakhtigaasaa bu jeclaysanaya wahaaka awqaatan liahli اlcudri wuxuu ihi wahaaka waxaad qabsataa awqaatan oo aad yani iyagana barataayoo aad fahantaa awqaatan wakhtiyaal liahli اlcudri dadkii ahlulacdaarka ahaa ayay leeyihiin cudrigiibuu markaa wuxuu ka bedelay xaydin junuunin wasiban wa kufri cudriga la sheegayaa waxa weeye waa dhiiggii caadada waalidii caruurnimadii iyo gaalnimadii ahlu acdaar baa markaa dadkan la yidhaahdaa sida eh, ibnu rushdi iyo tacbiirkooda uu yahay kutubta shaaficiyadana ahlu daruura ama ahlu daruuraat ayaa ku maqli jirtay awqaatu ahli daruura dadkii daruurada u saaxiibka ah ama cudurdaarka u saaxiibka ahaa ibnu rushdi safarkuu ku daray laakiin eh, wejhiga uu safarka u soo geliyay acdaarta waadix ma aho beyin ma aha eh, acdaarta ama daruuraadka waqtigan lihi waa dhiiggii caadada oo gabadha ay daahir ka noqoto waxaa dabcan ku laran oo la mid ah dhiiggii nifaaska waalidii oo qofku uu ka bogsado caruurnimadii oo eh, qofku uu ka weynaado qof qaangaari u noqdo gaalnimadii oo qofku uu ka soo islaamo marka waxyaalahani waxay ahaayeen waxyaalo diida salaaddu in ay waajibto oo dee gaalkii asliga ahaa salaaddu kumay waajibaynin gabadhii xaalidood ahayd kumay waajibayn majnuunkii sabigii dadkan kumay waajibayn haddii markaa xaaladooda isbedesho fii asnaai waqti salaatin iyadoo salaad waqtigeed lagu jiro ayaa gabadhii daahir noqotay ama qofkii waa laabogsaday ama kii carruurtahaa qaangaadhay ama gaalkii soo islaamay salaaddaa uu waqtigeeda soo islaamay ma lagu leeyahay mise laguma laha shuruud ma leedahay halkaasaa marka tasaa laga hadlay awqaadda marka ay soo gaadhaan ahlulacdaarkii ay salaadu ku waajibayso wuxuu yidhi famudrikun qofkii soo gaadhay min aakhirin min aakhiri lwaqti weeyi waqtiga aakhirkiisi yasiiran wax yar qofkii ka soo gaaray talzamuhu salaadii way ku laasimaysaa in adraka takbiira ay qadra takbiir haddii waxa uu soo gaaray uu yahay wax qadar takbiirtii ku filan ah allaahu akbar waqti ku filan haddii uu waqtigii salaadda ka soo gaadhay yacnii wuxuu soo islaamay salaaddii oo bixi rabta laakiin ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuuluullah markuu yidhi ee uu ha'dii gaadhay waxa waqtigii salaaddu uu sii joogay qadru takbiira in allaahu akbar la dhihi karo ama gabadhii baa dhiiggii ka go'ay way daahir noqotay wakhtigii salaaddana intaasaa ka dhinna kii waalaabaa bogsaday wakhtigii salaadana intaasaa ka dhinnaa kii qaan qaangaadhay oo de ama ixtiraam ha ku qaangaadho ama ha ku qaan gaaro saacaddiioo ku ekayd wakhtigii uu dhashay shan iyo tobankii sanne ee qamariga ahaa oo markaa ku buuxday allahu akbar haddii uu soo gaaro salaaddaas way ku waajibi buu yidhi ama qadru takbiir aanu soo gaarina rakcatan uu ragcad soo gaaray laakiin waa limaalikin tani marka meesha maxaa kaaga soo baxay culammadii laba qowl bay ku leeyihiin arrinta imaamu maalik raximah اllahu tacaala waana qowl shaafici oo muqaabilalahar ahaan jiray waxa ay shardeeyaan ragcad dhammaystiran in waqtigii salaadda ka dhiman yahay marka uu qofkani ama soo islaamay ama ay daahir noqotay ama uu qaan gaaray ama bogsaday qofkii waalla ragcad bay shardeeyaan man adraka min asalaati rakcatan faqad adraka asala xadiidkii abu hurayre ayay markaa ay xujaysanayaan qolyahan kale waxay leeyihin mayna qadru takbiir maxaa yeelay wakhtigaa laftiisu waa wakhtigii salaadda wax ka ah marka wakhtigii salaadda wax ka ah buu qofkani soo gaadhay salaadii in la tukadaana waa suuragal oo qaybtii kale dee wakhtiga maaragtay oo baxay ayay iska sii soconaysaa ilan salaaddu way sii socon kartaa wakhtigii oo baxay salaaddu way sii socon kartaa markaa fattaqullaha ma statactum baa meesha taalla qofkani qadru takbiir wuu soo gaadhay salaadda wakhtigeedii waxbuu ka soo gaadhay arkaanteedii wax ka mida uu ridi karo mar hadday sidaa tahay ma odhanayno salaadaa laguma laha bay leeyihin man adraka ragcata min asalaana si kale u fasirayaano xaggii adaag iyo qadaagii waxyaalahaas ayay ka fasirayaan waa qofkii salaad tukaday baa laga hadlay ragcad haddaad tukato wakhtigiio aan weli bixin salaadaasi adaa bay kuu xisaabsan tahay xaggaas waxaad iska hadlayaa wuxuu yidhi famudriku min aakhirin yasiira talzamuhu in adraka atakbiira aw rakcata limaalikin marka halkii hore waxa kugu hadhay xanafiyadii iyo xanaabiladii iyo shaaficiyadii laakiin waa sida u muctamadka aw rakcatan limaalikin wayarkacu maa qablahaa in taku macdii tujmacu wuxuu yidhi wayarkacu ay wayusallii farkacuu maca araakiciin oo kale wey wayarkacu qofku wuu tukanayaa oo waa lagu yeelanayaa weeye inuu tukado maa qablahaa salaaddaa salaaddii ka horraysay in taku macdii tujmacu in taku haddii ay salaaddaa hore tahay tujmacu mid la jamciyo macdii tan maceeda uu wakhtigeeda soo gaaray tu lala jamciye hadday ahayd oo maalan fii aakhiri alcasri ayay gabadhii daahir noqotay casarkii de wuu ku waajibaya ama qadru takbiir ha gaadho sidii jumhuurku lahaayeen ama qadru ragca ha soo gaadho sidii maalik lahaa casarkii baa waajibay sow maaha duhurkii ka horreeyey casarku dee waa salaad lala jamciyo salaadani mar haddii ay tahay salaad tan lala jamciyo way waajibaysaa laakiin haddii salaaddii ka horeysay aanay ahayn salaad lala jamciyo sida in qofku salaaddii subax oo bixi rabto oo wax yar u dhiman yahay cudurdaarkiisii zuulay salaaddii subax baa waajibtay maxaa ka horreeyey cishaa'i salaadda cishaa'i lalama jamciyo salaad subax lalama jamciyo mar haddaan lala jamcinin subaxii unbaa waajibayee cishaa'igii markaa waajibi maayaba kaaga soo baxaysa wuxuu yidhi wayarkacu wuu tukanayaa maa qablahaa wixii ka horreeyey intaku macdii tujmacu haddii tan lala jamciyo sidaas markaa dee jumhuurkiibaa qaba xanafiyadii ma qabto waxaa inaanay xanafiyadu qabinna aad ka soo saaraysaa xanafiyadu jamciba ma qabaan ilaa fii carafa walmusdalifa bas jamci kaleba may qabin kol haddii aanay jamci qabin iyagu markaa kol haddii aanay jamci marka horeba qabin iyagu waxay leeyihiin salaadaa wakhtigeeda la gaadhay uunbaa la tukanaya jumhuurkuna maadaamu ay qabeen in cinda alacdaar salaadaha la jamciyo sida cudurdaarkii safarka oo kale iyo qolyihii wax kale ku sii darayeyba waxay leeyihin halkanna waa xaalad daruuro iyo cudur daar marka mar haddii cinda alcudri labadan salaadood wakhtigooda uu mid qura ahaa halkana waa sidii oo kale oo qofkan wakhtigii casarka soo gaaray wakhtigii duhurkana wuu soo gaadhay laba aharoo laga wariyo cabdiraxmaan bni cawf iyo cabdilaahi bni cabbaasna way xujaysteen oo cid markaa kale oo saxaabo oo arrintan eh, khilaaf geed laga soo guuriyeyna ma jirta bay leeyiin wuxuu yidhi famudriku min aakhirin yasiira tilzamhu in adraka takbiira aw rakcata limaaliki wayarkacu maa qablaha in taku macdii tujmacu haddii tan lala jamcinay marka xanifiyadu mesha way ka baxaysaa maxaa yeeley marka horeba jamci may qabin wa sharuhaa limaalikin an yafdula miqdaaru rakcati lahaa litufcala wa sharuhaa waxa u shardiya ah haddaba taa qabliyada ah taa horeysay sida duhurkii oo kale ah limaalikin cinda maalikin maalik agtiisa waxa u shardiya an yafdula laha inuu u soo baaqi noqdo miqdaaru rakcatin ragcad qadarkeed litufcala si iyadana loo sameeyo maalik muxuu leeyahay si salaadii horena ay u waajibto wakhtigan la soo gaadhay waa inuu tan wakhtigalena ku filan yahay tii kalena qadru ragca ay u hadhayso oo haddii fii aakhiri alcasri ay tahay qofkuna uu muqiim yahay casarku afar ragcadood buu ahaa afartii ragcadood iyo ragcad ku dar shan ragcadood wakhti ku filani waa inuu dhiman yahay buu leey haddii laakiin wax shan ragcadood ku filani aanu dhinnayn ee ay afar keliya ku filantaha ama wax ka yarba casarunbaa waajibayo duhurma waajibay waayo waktiba isaga wakti wax laga tukadaaba uma soo harin laakiin qolyaha kale sidaa ma laha waxay leeyihin marba haddii saaxibatulwaqti ay waajibtay tii lala jamcinayeyna way waajibaysaa wa sharuhaa limaalikin an yafdula miqdaaru rakcatin lahaa waa lilatii qablahaa qabla saaxibati اlwaqti litufcala si markaa loo sameeyo ay u waajibto waxaa shardiya buu leeyahay qadarkii ragcadii u marka horeba isagu saaxibatulwaqtiga u shardiyayey tanna waa in ay u soo hadhaysa marka iyadtii saaxibatulwaqtigahayd la tukado xaggaasi markaa waa ahlulacdaarkii marka cudurkoodii uu iminkana kaasi waa waqtu ahlilacdaar iminkana waqtu lidraak wax la yidhaahdo ayaynu halkan ka gelaynaa wuxuu yidhi wmudriku min أwli اlwaqti qaضىa lلshaaficiyi in yascha maa maضىa أw yasac الtakbiira cinda اlxambali wma qaضىa siwaahuma biاlأwali wamudriku qofkii soo gaadhay min أwali اlwaqti waqtiga horaantiisii wax ka soo gaadhay qadaa wuu qallaynayaa hadhow toole marka cudurdaarkii meesha ka baxo markaa waa maxay gabadhii oo daahira wakhtigu u soo galay weeyaan laakiin intaani salaaddii tukanin baa dhiiggii ka yimi haddaba salaaddaa lagu leeyahay soo awalulwaqti may soo gaarin haa qadaa qofkaasi wuu qallaynayaa lishaaficiyi shaafici agtiisa in yasachaa haddii salaada uu ku filaa maa madaa inta waktiga ka tagtay intii aan cudurdaarku ku iman qofkii waashay qofkii eh, gabadhii maarata xaydku uu ku yimid haddii waktigan hore ee eh, cudurdaarka ka horeeyey ee adaanka ama dukhuulul iyo cudurdaarka u dhexeeyey uu ahaa wakti salaadan ku filan salaaddii waa laga doonayay hadhow marka cudurdaarki meesha ka baxo waa la soo qallayn aw yasacid takbiira ama uu ku filan yahayba qadru takbiirati alixraam cinda alxambali xambaliga agtiisa wamaa qadaa siwaahumaa wixii iyaga ka soo hadhay kuma qallaynayo salaada bilawali biidraakiilawali awalka in la haleelo haddaan aakhirkii la haleelin shaafici iyo xambali wixii ka soo hadhay awalulwaqti ma fiirsadaan kolba haddii cudurdaardib ka yimi waaya haddaba waqtulidraak waxaa qaba shaaficiye iyo xanaabilo waqtulidraak ma qabaan qolyihii kale sideedaba fuqahadu waxay ku kala aragti duwan yihiin hal isalaatu tajibu biawali lwaqti aw biaakhiri lwaqti salaadu ma awalulwaqti bay ku waajibtaa mise aakhirulwaqti bay ku waajibtaa marka xanafiyadu waxay leeyihiin biaakhiri lwaqti waqtiga aakhirkiisay ku waajibtaa maxaa yeeley qofkii khiyaar buu u haystaa wixii akhirulwaqtiga ka horeeya inuu tukado iyo inaanu tukan khiyaarbu u haysta waajibkuna khiyaar ma yeelan jirin marka weli may waajibinbabay leeyihiin waxay ku waajibaysaa biaakhiri lwaqti jumhuurku waxay leeyihin mayana biawali lwaqti bay salaaddu ku waajibaysaa oo iyaguna xaggay ka keeneen dee waxay lh haduu qofku bal awal waqti tukado ka waran ma fardigiibuu tukaday mise wax kale haddaad tiraada aakhirulwaqtiga ku waajibtaa macnaheedu salaaddii weli mabay waajibin salaaddii aan waajibin buu tukaday salaad aan waajibin qof tukadana faradka u noqon mayso marka awal waqti ku waajibtaa maalikna halkaa markaa jumhuurka wuu la socdaa laakiin haddana halkan muqtadihii asalkiisaa soo ahaa inuu awalulwaqtigii haddaba wax ka farciyo muu samayn imaam maalik oo dee waxaa laysku waafaqsan yahay qofkii intuu iska nastay iska sugay wakhtigii oo qayb badani tagtay geeriyooday inaan wax dembiya ah ku dhicin salaadaana aan loo qabsanaynin marka qofkan cudurdaarku ku dhacayna maalig saasoo kale ayuu ula dhaqmayo kol haddii aakhirul waqtigii uu yimid isagoo cudurdaar leh oo salaaddiiba aanay ku waajibaynin waxba laguma legoy xanaabiladii iyo shaaficiyadii asalkoodii bay raaceen ah salaadani waxay ku waajibtaa biawali waqti bay ku wajibta waa masale daqiiqaho maarata qolo kastaba qowlkooda waxba ku soo arooray waxa markaa ay iyagu asalkiibay ku socdeen waxay yidhahdeen waqtulidraag wax la yidhah baa jira oo qofkii haddii marka waxa weyaan isagiioo eh, waktigaa soo haleelay salaaddiina aan tukan cudurdaarkii uu ku yimaado salaaddii lagu yeelanayo deetana taqdiirkiisa baa isku khilaafeen xambeligu sidii aakhirulwaqtigiiba uu ka yeelay ka yeelo wuxuu yidhi qadru takbiir wey in allaahu akbar la odhanayo haddii ay maaragtay daahir ka ahayd salaadda awalkeedii salaaddaa waa lagu leeyay shaaficina wuu kala farqiyey awalkiiyo aakhirkiio wuxuu yidhi waqtulidraagu waa inuu yahay wakti salaadoo dhan ku filan afartii ragcadood wax ku filan waa in ay xagga hore ka soo gaadhay haddii ay saddex ku filaydoo afarta ragcadood aanay ku filayn muqiimna ay ahayd aanay musaafirad ahayn salaaddaa laguma le xambeliga warkiisu uu cadiyo aakhirkii iyo isku mid ka dhigaya shaafici muxuu halkan u kala farqinayaa wuxuu u kala farqinayaa wuxuu leeyahay qofkan salaadan inuu sameeyaa suuragalba umay noqonin inuu la yimaadaa suuragalba umay noqon ila saddex ragcadood salaadii ma ahayn salaaddii waa afar ragcadood ama kan aakhirka de waa u suuragalo ragcadna inuu sameeyo maalan ama qadrigii takbiirta intu la yimaado waktigii ku kamilo bacdalwaqti uu sii kamilo ayaa suuragalo salaaddii u saa ku dhammaystiro laakiin xaggani kolba haddii ay caddaatay qofkani hadduu salaadda awalkii ka geli lahaa in aanu ka gaadhsiiyeen oo salaaddaasi aanay ansax u noqoteen waxba salaad ku waajibtay ma aha waxa weyaan istidaacadeedaba salaadani mabuu lahayn bule wmudriku min awali waqti qadaa lishaaficiyi in yasachaa maa madaa waa kaasaas u yii marka inta tagtay cudurdaar ka horreysay hadday ku filayd wey aw yasac itakbiira cinda alxambeli ama ay takbiir ku filayd xambeligu siduu qabo wamaa qadaa siwaahumaa bilawali wixii labadooda ka soo haray waa labadii kale eh iyagu waqtulidraaga maba qabaanoo awalul waqti baa la soo gaadhay salaad kuma qalleeyaan mar haddii cudurdaar yimid kii waashay iyo kii mxuu ahaye gabadhii dhiigu wuxuu yidhi watasquط الصalaaةu biاliغmaai watasquط الsalaatu salaaddii way dhacaysaa biliغmaai miyir doorsoon haddii uu yimaado qofkii uu kooma galo ama suuxo miyir doorsoomo dareenkiisiiba uu tago salaad laguma le wاlxambali ya'muru biاlqadaa'i xambeligu isagu wuxuu leeyahay may qofka qalaa lagu leeyahay oo wuu qallaynayaa xataa haddii bil uu jiifay ama wax ka badan uu maqnaa salaadihii waktigaa u maqnaa ama sanadba iyo wax ka badanba u maqnaa waa lagu yeelanayaa qalaheedii wa alzama nucmaanu khamsan faaqal abu xaniifa isagu wuxuu yidhi shan iyo wixii ka yar ayaa laazimaysa haddii shan iyo wax ka yar ay salaadihiisu tahay wuu soo qalayn hadday intaa dhaafto waxba soo qalayn maayo wa fi ljunuuni mila dalxaddi jacal isagu markaa abu xaniife waalida lafteedana xadkaasoo kale u sameeyeyo isagu markaa takliifkii ma rafcinayo ilaa ay salaaduhu shan dhaafaan hadday shan iyo waxaas tahay waa kooban tahay buu soo qallayn karaa soo qalleeyo kii intuu yar waashay xoogaa dhowr salaadood waqti in la tukado waallaa ee haddana hagaagay ama jin iyo waxbaa dee galay mudduu markaa waxa wey xanuunsanayey waa hagaagay salaadihii waktigaa uu xanuunsanayey qallaheeda waa lagu leeyy bu haddii aanay shan ka badnayn muqma waa saasoo kale buui shaaficiyadii iyo maalikiyadii iyagu maxay leeyihiin muqma calayhigii waxba laga dooni maayo muqma calayhigii waxba salaad laguma laha oo waxay eh, xagga takliifka way saarayaan waa mukalaf bay leeyihiin fuqaadu hadalkoodu wuxuu u badan yahay u dhacayaa in muqma calayhigu uu mukalaf yahay sidii naaimka oo kale yani mukalaf marka waxaan ula jeednaa yani waxa weeyaan eh, qadaa iyo arrimahaas ay ka ratimaan laakiin salaada shaaficiyada iyo maalikiyada iyo waxay leeyihiin waxba la qalayn maayo oo waxay raacinayaan xaaidadii oo kale waxay leeyiin tatakarar waanay badanaysaa xaaidadii oo toddoba maalmood cudurdaarkeedu ahaa ama lix ama wax lamid ah waata laga dhaafay ee waxa weeyaan la yidhi waxba soo qalayn mayso marka maadaama ay mutakarir kaa tahay salaadii soo qalayn maayo muqmaa calayhim iyagu saasay leeyihin xambaliguna wuxuu leeyahay waxaan isla ogol lahay soonkaba inuu soo qallaynayo marka inaan takliifkii meesha ka wada bixin ayay arrintaasi sheegaysaa siduu soonkaba u soo qalaynayo ayuu salaadana u soo qallaynayaa xanafigii isagu meel dhuxuu istaagay wuxu yidhi hadday badatana laa yukalifu llahu nafsan almashaqu tajlibu taysiir iyo maa jacala calaykum fi diini min xaraj iyo halkaasaa looga baadhayaa bu hadday shan tahayna shantu ma badnee ha soo aleeyo qofkii ataa waashana isagu isu yii laakiin qolyaha kale qofkii waashay qalal fari maayaan allahuma ilaa soonka oo inoo iman doonta iyada hadal kalea ku jira imaamu shaafici markaa muqmaa calayhiga wuxuu shardi ka dhigayaa uun in aanu qofkani mutacadi ahayn oo xataa maalan dee qofkii camaliyad u baahday ee la suuxiyey ee deetana awqaad salaadeed ay meeshaa baxday markuu soo miyiirsado wixii salaad markaa taagan unba lagu yeelanaya iyo tii ka horreysay haddii lala jamciyo sidii ahlulacdaarki aanu soo barayna laakiin salaadihii kale ee tegey kol hadduu qofkani macduur wuxuu ka eegayaa un xagga ismiga qofkani ma dembaabay mise ma dembaabay haddii iqmaagiisani uu yahay miduu ku dembaabay sida inuu asagoo maarata waxba haynin uu ogaan isu suuxiyo maarata balaayo xashiishadii balaayo maarata isagu ama benjigii uu isticmaalay kaa waa lagu yeelanaya salaadihii laakiin kii aan aaimka ahaynee ismi aan ku lahayn arrintani wax salaadahoo lagu leeyahay ma jirta wuxuu ihi walaa salaata liطuluuci الshamsi ilى الضuxaa waliguruubin yumsi wabacda casri aw طuluuci اlfajri wabacduhum jawaza bacd اlcasri ilى aakhirihi halkan waxaa laga hadlayaa awqaatu nahyigii wuxuu ihi walaa salaata salaadi ma jirto liuluuci shamsi cinda uluuci shamsi laamku waa kii bimacnaa cinda aha cinda uluuci shamsi qoraxdu marka ay soo baxayso salaadi ma jirto ila duxaa ilaa iyo waqtigii duxada laga gaarayo tartafic shams qadra rubxi wey waliguruubin yumsi iyo guruubkii maaragtay waxa weyaan masaaga imanayey markaa waa guruubu shamsi buuda markaa noqonaya ilan guruubu waqtiyo badan buu iska dhici karaa guruubkii xagga masaaga ahaa waa guruubu shamsigiie qorax agtiisana salaadi markaa ma jirayso wa bacda casrin salaad casr dabadeedna jiri mayso aw uluuci اlfajri waa beriga wixii ka dambeeyana salaadi jiri mayso wa bacduhum fuqahadii qaar jawaza bacd acasri waa salafkii qaar ka midoon madaahibta afartaa ah ahayne bacda casrka way iska banaan tahay buu yihi cali bin abi aalib baa laga soo guuri haddaba wuxuu yihi wanahyu nahyigu yabda-u wuxuu ka bilaabmi min salaati fajrin salaada subax marka la tukado ayuu lishaaficiyi shaaficiga uga bilaabmaya la uluucilmubdaa uluucaa hore loo soo sheego uluuculfajri ah shaaficiga uga bilaabmi maayo awqaatunahyiga waynu naqaanayo de waa shantii awqaatunahyiga aynu naqaano istiwaagina wuu soo socdaa wlist walistiwaain wa cinda istiwaain markii markaa qoraxda bartanka taagan tahay walistiwaain hayru maalikin manac maalig wixii aan ka ahayn iyadana manciyey waayahay haddaba halkan waa shantii waqti un awqaadu laakiin hal waqti baa laysku khilaafsan yahay halkuu ka bilaabmaya waa kaa salaada subax shaaficiyadu waxay leedahay marka salaadii subax la tukado ayaa nahyigu bilaabmaya intaanad salaadii subax tukan sunnayaal badan waad iska tukan kartaa jumhuurkuna waxay ka soo bilaabayaan min uluuci alfajri marka waagu uu beryo oo riwaayaadka xadiidka qaarkood baa saas laga fahmaya marka waaguba beriyo labadii ragcadood ee sunnaha ee salaadda subaxay lahayd iyo salaaddii faradka ahaydee fajar mooyaane sunnayaal kale jiri maayaan xataa imaam axmed la sheegaba markuu gurigiisa kusoo sunaysta labada ragcadood ee sunnaha wuu iska iman jiray masaajid iska fadhiisan jiray taxiyatulmasjidna tukan jirin wax kalena tukan jirin marka jumhuurku halkaas ka bilaabaya shaaficiyana waxay ka bilaabaysaa bacda asala sida tii casarka kale casarka iyadu way isku waafaqsan yihiin in nahyigu uu ka bilaabmayo bacda ficli asala salaadii marka la sameeyo salaadii aan weli la samaynoo la tukanin isfiraarna aan la gaadhin in sunnayaashii ay furan yihiin way isla ogol yihiin markuu laakiin salaadii tukado ayuu ka istaagayaa sunnayaashii bacdu salafna waabay ogolaadeen xataa bacd alcasr in sunnayaa la tukado ilaa inta markaa isfiraarku uu imanayo lakin waa bacdu salafuun madaahibta ma aha oo markaa axaadiista qaarkood saas ay maarata laga fahmayo wshamsu xaya ilaa wshamsu xaya laakiin axaadiista badankeedu istinaaasi kuma sugna deetana jumhuurku axaadiistaa badan ayay qaateen oo kamid yahay xadiiskiiba markay rasuulku intuu casarkii soo tukaday bu gurigiisa soo galay dee rasuulkuna salaadda casr waqtilisfiraar muu tukan jiray de agga horuu ka tukan jiray markaasuu haddana guriga soo gala sunno bilaa markaas waa seesoodigii diidayey muu odrhanin waa waqtulisfiraarka ee cillo kale ayuu nebigu u sheegay soo maa arin kale ayuu sheegay mu odhanin waa waqtulisfiraarka une alaana shamsu xaya muu odhanin nabigu alayhi salaatu wasalaam markaa jumhuurku marka axaadiita kale faraha badan iyay markaa iyagu qaateen haddaba wuxu uhi walaa salaata liطuluuci shamsi ila duxaa waliguruubin yumsi wabacda casrin aw uluuci اlfajri wabacduhum jawaza bacda wnahyu min salaati fajrin yabda nahyigu salaada subax uka bilaabmayaa lishaaficiy shaaficiga uga bilaabmayaa lauluuci lmubda uga bilaabi maayo waa beriga ama uluucfajriga mubda mudharka weyaan lasoo idhaariye hore loo soo sheegay kaa ka bilaabmi maayo wlistiwaain wa cinda istiwaain markii qoraxdu ay bartanka taagan tahay hayru maalikin maalig wixii ka soo haraybaa manaca manaca salaata wey salaadii diiday washaafici imaam shaafici abaaxa haadaa kan istiwaaga in salaad la tukado wuu baneeyey fi ljumca salaadaha jumcayaasha imaamu maalik raximah llahu tacaala awqaatunahyi waa u afar un shan ma aha waqtulistiwaaga uu ka saaray isagu waa afar unoo waxa weya waa salaaddas waa beriga kadib ilaa ay qoraxda soo baxayso qoraxda markay soo baxdo ilaa intay kor noqonayso iyo salaadda casar marka la tukado ilaa intay cawlaal noqonayso isfiraarkii udhacayo isfiraarkii ilaa inta ay haddana ka dhacayso waa intaas kan markaa kuma darayaan allahuma ilaa maalinta jumcada dee waqt اlkhuba taana waa laysla ogolyahay waqt اlkhuba lisaamici اkhuba ama maarata lixaadiri aljumca qofkii jumcada u yimid waqt lkhubaha de iyadana salaadihii way xidhan yihiin oo taa way ogol yihiin iyaga iyo keyrkoodba lakin kaasi istiwa ka dambeeya waqtu zawaalkiibe imaam maalik raximah اllahu tacala waqtulistiwaagu uguma jiro shaaficina waqtulistiwaaga wuxuu soo reebay maalinta jumcada ciladuu usoo reebeyna istina axaadiista qaarkii tusaale waxa weeyaan fii kayri اljumca laakiin ma asixin waxaa kaloo laakiin sugan in saxaabadu iyo salafkuba ay tukan jireen ilaa inta cumar bn khadaab radi allahu tacala soo fuulayo mimbarka inay salaadda iska wadi jireen taasi waa sugan tahay marka mar haddii ay taasi sugan tahay dee macnaheedu ila waqtuzawaalkiiba cumar soo gelayaayo uu tukanayaay waqtulistiwaagii way tukanayeen cidina ma inkirin markaa waxa weeye maalintaa jumcadu inay mustahna tahay ayuu shaafici ku tegey wuxuu yidhi famanacuu fiiha halkaas markaa waa aggii awqaadda iminkana salaadaha la mancinaya waa kuwe baa laga hadlaya wuxuu yidhi famanacuu waxay haddaba fuqahadu diideen fiiha fii hadihi awqaad awqaadan siwa ladii wajaba wixii waajib ka soo haray horta isagu waa mamnuuc washaafici shaafici isagu ajaaza naflan daa sabab sunnayaashii dawaatulasbaabka ahaa waa uu baneeyey isaga la gaara intii kale dawaatu asbaabin iyo ayru dawaati asbaabin midnaba ma ogola watigaas hadda waa laysu diiday waa laysu diiday bay leeyiin lakiin addu marka malaha axaadiista iyo waxyaalo badan laysu yargeegeeyo xaggaa shaafici baad moodaa inay nusuustu u badan tahay agga maarata si qaabka loo jamcinayo wa nucmaanu abu xaniifa raximah اllahu tacala isagu waxaa waxataa diidayaa gayra fardi casrin lidaaka اlyowm xataa wixii ka soo haray faradkii aan ahay faradkii maaragtay waxa weeyaan casarka maalinta maalinta salaadeedii casar ee faradka ahayd wixii ka soo haray waa mamnuuc buu leeyay xata almaqdi xataa kuwii la qallaynaya waa diiday fardi xataa la qallaynayo oo aan ogaan wakhtigaa loogu dibdhigino waqtigaa la xasuustay qolyaha kale way ogoliyiin sunnayaashii bay diidayaan isagu laakiin xataa fardi aad qallaynaysa ma ogola bal xataa waxaanu ogolayn fardigii maalintaa haddii aanu ahayn casarkii casarkii maalintaa wuu ogolya qoraxdiio sii dhacaysa oo qayb godka maarata la gashay inaad iska xidhato oo iyadoo sii dhacaysa aad maarata waxba tukato wati maarata sfiraarkii intaad xidhatay ay kuu dhacdo qoraxdu adoo casarkii ku jira waad dhammaysanaysaa buuli laakiin salaadii subax dhamaysan maysid adoo salaaddii subax ku jira hadday qoraxdu soo baxdo way kaa burtay salaadaas waad iska sugaysaa ilaa iyo waqtu duxaa markaasaad salaaddii tukanaysa marka de man adraka rakcatan qabla alcasri qabla اlغurub man adraka rakcatan min alcasri qabla an tagruba الshamsu faqad adraka alcasra kaa way u deliishanayaan markay halkan joogaan w salaadii casr iyadu waa cadi waa la tukan man adraka rakcata min asubxi qabla an taطlca shams faqad adraka asubxbaa iyaduna meesha taalla taasi markaa iyada may qaadanin waxay labada ku kala farqiyeen waxay yidhaahdeen qoraxdu markay soo baxdo weli waqtunahyigii baa sii soconay laakiin qoraxdu markay dhacdo waqtunahyigii ma soconayo waqtuljawaas baa loo baxay bay yihahdeen halkan halkanna waqtulxurmaa loo sii baxaya marka halkan lama sii wadi kara salaadii bay yidhaahdeen waad iska joojinaysaa hadhow baa tukan laakiin jumhuurku taa ma qabaane faraa'iddii waa caadiye waa la ogol yahay waxa meeshan hadalka ku saabsan yaho laysu diidan yahayna waa salaadihii sunnaha ahaa wuxuu yidhi wajulluhum fuqahadu badi yubiixu waa bannaynayaa bacda alcasri casar dabadii janaasatan buu bannaynayaa kadaaka bacda alfajri fajr dabadiina waa saasoo kale awqaaddii shanta ahaa laba ka mida waa salaadda subax kadib intaan duluucii la gaadhin iyo salaadda casar kadib intaan isfiraarkii la gaadhin fuqahadu badi way ogol yihiin janaazadii in la tukado bal ijmaac ayuu ibnulmundir soo naqlinaya in wakhtigaa la ogol yahay laakiin waxaa jirta maalikiyadoo kale waa iskhilaafsan yihiin laakiin waxaa u muctamada inay bannaan tahay ibnu xasm aahiri isaga laftiisu wuxuu leeyahay nahyiga way soo gelaysaa janaazadiina oo awqaada shanta janaasana la tukan maayo laakiin ijmaaca la soo naqlinayo ayaa markaa qawi ah maalikiyaduna iyadaaba u muctamada saan sheegnay amaa saddexda waktiga kale dabcan waqtulistiwaaga maalikiyada marka horeba may qabin laakiin qolyihii qabay marka lagu socdo xanafiyadii ma ogola waqtulistiwaa in janaaze la tukado sidoo kale waqtulguruub marka ay qoraxdu sii dhacayso ma ogolo waqtulucna waa saasoo kale markay soo baxayso ila inta irtifaacaysa iyadana ma ogola maaliyaduna waaba yar ballaarinayaan waqtulisfiraar bay ka bilaabayaan ila lquruub ma ogola waqtulisfaar ila uluuc iyadana waa saasoo kaleo ma ogola wa yubiixu bacda alcasri janaazatan janaazadii waa ogol yihiin kadaaka bacda alfajri fajriga dabadiina waa saasoo kale baab اladaan adaanunaa taniyatu warabacu awalahu washaafici yurajicu wmaaliku laakinahu yuhani takbiirahu xaysu ataa fastahni waafraduu aakhirahu walilxasan tahliiu alfaadin watarkuhu xasan wahawabuu fi subxi amaa maa ruwi lishaafici min nafyihi famaa qawi uma aladaanu sunnatu waukida wafarduhu kifaayat liaxmada waawal alfajrisi walciraaqi qadama laysa hayru bitifaaqi waakhdu ujrati calayhi lam yubax لأxmadi wafi اlijaaraati اtadax wasuna liلsaamici an yuradida wajaaza an yuqiima غayru dinida waxukmuha الsharciyu kaاladaani wahuniyat kadaka liلnucmaani wغayruhu afradaha wayushfacu takbiiruha wاlxanafi yurabicu mubtadiئa washafacuu qad qaamat laa maaliku qaamat lana wadaamat naam hal beyt baa tacdiil ku jiraa laakiin imika sidii tacdiilka ahayd baynaan akhriin waa kaa boqol iyo afariy sideetan uma aladaanu sunnatu qad ukidaa wa waajibu limaalikin wa axmada wuxuu yidhi adaanunaa taniyatun adaankeennu ay duu taniyatin waa mid taniya u saaxiibahoo labalaba ah allahu akbar allahu akbar tayada waa afar markaa laba labaa laysu raacinaya saasuba yaduna labalabadii ku noqonaysa inta kalena waa laba laba ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu anna muxdan rasuulullah ashhadu anna muxdan rasul saas warabbacuu waxay afar ka dhigeen awalahu awalkii waa takbiiraadkii allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa afar takbiiradood washaafici yurajicu shaafici tarjiicii buu qabaa oo ahaa shahaadateynka in hoos loo yidhaahdo mid walba labadeedii goor haddana kor loo qaado mid walba labadeedii goor markaa dee shahaadateynki mid walba afar jeer ayaa markaa la yidhi bay noqonaysa wamaaliku maalikna isna waa saas oo kale washaafici yurajic wamaaliku maalikna isaguna wuu tarjiicinaya laakinahu yuhannii takbiirahu xayu ataa laakiin takbiirta labun buu ka dhigayaa meel alla meeshii lagu arkaba ee fastani soo reeb maalig oo halkii aynu nihi warabbacuu awalahu isaga ka soo reeb oo waxaa tidhahdaa ilaa maalikan fainahu yuhani takbiir oo muxuu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar deetana shahaadateynkii oo umira bilaalu an yashfaca aladaana wa yuutira aliqaama dee shafcigii wuxuu keenaya in laba u laga dhigo markaa isagu saasuu yidhi laakiin eh, jumhuurku xaggaa kalay mareen oo de adaanka alfaad fara badan iyo riwaayad fara badan baa lagu soo wariyey taa kale ayay rajaxeen halkan shafcigana labalabaa laysugu ysugu qabanaya saas markaa isagana shafcigiisii uu noqonaya wa afraduu aakhirahu adaanka aakhirkiisa laa ilaaha ila allahda u dambaysa mufrad bay ka dhigeen oo iyada waa isla ogol yihiin walilxasani xasanulbasri waxaa u sugnaaday taliiu alfaadin ereyada qaar in saddex saddex goor la yidhaahdo wa tarkuhu xasanu intaa la iska daayo taliidkaasi dee ma badne oo fuqaha badani ma qabtee axaadiis maaratay sariixoo tusinaysana lama hayo in la iska daayo baa la qaatay waa xasanulbasri iyo ibnu siriin ayuu ibnu rushdi u sheegay waxaana ugu horeeyey istidkaarka ibnu cabdilbar oo isagu sanadkiisaba ku warinaya ayaa arintaas sheegay marka lakiin ibnu rushdi siduu u sheegay waxbaa ka yar qaldan oo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar markay yidhaahdeen ayay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah xaya cala aلsalaaة xaya cala alfalaax intaasay yidhahdeen kadib bay kor u qaadayaan haddana ashhadu an laa ilaaha ila allah oo maratayn ah iyo ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah oo maratayn ah iyo xay cal sala maratin ay marka waa tarjiicio qaab kale una oo halkii shahaadateynka labalaba jeer hoose la odhanayey bay hal ka dhigayaan xay eh, calateynkiina way raacinayaan kadib bay haddana kor u qaadayaan laakiin ibnu rushdi qaabka u sheegay eh, ma aha sida mar istidkaarkuba asal inta badan ibnu rushdi aqwaashan uu sheego abu cumar qaal abu cumar meela qaarkood isaga labad arkaysa waa ibn cabdilbar qofku sheegaya isagaana u asalo isagu buu ka soo naqliya eh, isagu marka afarta lafdi ay saa isu raaciyaan haddana ay mar kale isu soo raacinayaan oo haddana mar saddexaad isu soo raacinayaan laakiin saas ma aha aarku sida uu istidkaarka ugu qoran yahay waa marka horunbaa la israacinaya marka dambe mid walba labadiisa ayaa lo odhanaya lafdi walba labadiisii jeer ayaa kor loo odhanaya marka sidoo kale ibnu cumar ayaa isagana ibn abi shaybe iyo ay ka warinayaan waliba sanad fiican ay kaga warinayaan aladaanu alaaan alaaan yani adaanku yani waa mid xasilaya oo laadimayo xaaluu yahay saddex saddex marka taasna iyadana waa mid eh, arintaa tusinaysa laakiin fuqaha badan oo qabtaa ma jirto wuxu uhi walilxasan taliiu alfaadin wa tarkuhu xasan wathawabuu fi subxi salaada subax ayay markaa tawiibkii la yimaadeen tawiib sidiisa de wuxu ahaa shaygii lasoo celceliyo eh, marka waxaa loo jeeda dee salaadii oo dadka loogu baaqay ba haddana la soo celinaya asalaatu khayru min anoom iyaduna waa baaid kale n dadkii salaadii loogu baaqayo oo la soo celinayo marka asalaatu khayru min anoomi bay yidhaahdeen fi subxi subxi oo la sunaynayaa wey amaa maa wixii la soo wariyey miyaa lishaafici loo soo wariyey oo min nafyihi inuu diidan yihi famaa qawiya mid markaa qawiya xagga madhab ahaanba ma aha madaahibtii kalena dee iyaduna waabay qabtaa taswiibkii marka shaafici baa umka dabcan ibnu rushdi shaafici wuxuu nisbeeye inuu diidan yahay tafwiibka waana sida umka ku qoran oo umka imaam shaafici raximah اllahu tacaala tawiibkaasi ma sunaynayo oo maarata waxa weya ma taqriirinayo marka deetana qadiimkiiyo de maaragtay sugaya ayaa madhabka noqday oo la qaatay saasaa marka asalaatu khayru min annawm ay mashruuc ku noqotay fi ladaanayn labada adaanba ka hore iyo ka dambaba jumhuurkuna way abaan laakiin shaafici qowlkiisa jadidka umka inoogu qorani waa diidan yahay marka famaa qawyadu yani waa waxaw madhaban waa madhab ahaan qawi ma aha oo madhabku wuxuu ictimaaday qowlkaa kale ama maa ruwii lishaafici min nafyihi oo nafyinta la anfiyaya taswiibkaasi famaa qawiy uma aladaanu sunnatun haddaba adaankii xukunkiisi lmaynaan sheegine sunno weeyi oo eh, qad ukidaa sida tacdiilka qoran waa ukidaan oo iskacaad waa la takiidiyey ama qad ukida sunnatun qad ukida waa sunno oo la ta'kiidiyey wa waajibun waana waajib limaalikin wa axmeda wa farduhu kifaayatu liaxmeda marka hore ahayd laakiin shaykhii maalikiga ahaayee kitaabka tacliiqinayey ayaa eh, waxa uu tilmaamay in ay waajib ka aaminsan marka waa jira waxyaala ay maalikiyadu sunno odhanayaan ama waajibun wujuuba sunnatin markaa de qofkii aan maalik ahayn u ku wareeraya waa sunay odhanayaan haddana waxay ula macaamilayaan qaabkii waajibaadka oo kale ataxiyaadkii dhexo oo kale imika waa sunna bay ku odhanayaan haddana haddaad ogaan uga tagto salaaddu way buraysaa bay odhanayaan dee markaa inay marka horeba waajib iska idhahdaan bay ahayd soo maha ila wax sunno oo haddana waa laga tegi lagama tegi kara laleeyahay waxoogaa wa aggii markaa iyo kira maarata duwan markaa marka eh, lasoo xooriyo madhabka maalikiyadu nowcan ma in darajatulwujuub ay markaa gaadhsiinayaan haddii laga wada tago ay markaa dembi ka ratibayaan sidii xanaabilada oo kale markaa waajib kifaaiya sidii xanaabiladuba ay qabtay ayuu de markaa noqonayaa weeye wأwl اfjri siwa اciraaqi qadama laysa hayru bاtifaaqi wuxuu yihi wasiw ciraaqi ciraaqi wixii ka soo haray qadama wuxuu qadimayaayo waktigii oon la gaadhin uu adimayaa awala alfajri fajriga adaankiisa hore salaada subax waa tan laba adaan leh adaanka hore qabla alwaqti yaa la adimayaa waxaana arintaa qaba wixii aan xanafiyada ahayn xanafiyadu waa xaaraan bay dhaha liannahu tagriirun waa tagriir bay yidhahdeen waa dadkii ood khatar gelinayso qaar baa salaaddii subax tukan bay yidhahden haddaad doonto waqtigaas markaad adintay adaankaagii la maqlay qaar baaba salaadii subax tukan waa waxa weyaan markaad leedahay waxa weyaan salaadii xaya cala sala iyo xaya calafalaah waa nooc markaa waxa weyaan dadkii ood khaldaysid weyaan markaa ma banaana ba in lama adibi karo laakiin de sugan yahay adaan ina bilaala yuadinu bileyli xadiidkii waa sugan yahay markaa salaada subax adaan horay laakiin salaadihii kale lama ogola ama jumca noqoto ama eyrkeed ama jumca noqoto ama keyrkeeda salaad kale oo fuqahadu ay ogol yihiin in adaankeeda la hormariyaa ma jirto wakhtigiioo gaadhay un baa la adini karaa laakiin wakhtigeed damba waxaa iska caan baxday in adaanka jumcada la qadimo oo dad badanna ay u fahmaan adaankii cumaan inuu qabla alwaqti ahaa meel ay ku qoran tahayna raadiyi raadiyo anigu ma arag dad ahlulcilmi ahoo ahlul ahoo bal hadda aan ka waraystayna meel ay ku qorantay maanaan arag buyiri in adaanka cumaan uu qabla zawaal ahaa kutubta maaragtay maraajicdii markaad u noqoto waad arki cid odhanaysa adaan buu faray hore bacda azawaal cinda azawaal iyadoo adaankii kalena cinda sucuudihi lmimbar ay tahay sida awsadka ibnulmundir kale iyo saasuu qoraya in adaankan hore cumaan uu ahaa cinda azawaal laakiin cid odhanaysa xataa yaanay sooba werinina xataa iska odhanaysa adaankaa cumaan ee hore wuxuu ahaa qabla zawaal ma arag anigu haddii qofku de uu aaminsan yahay madabkii xanaabilada ee jumcadu inay waqtuduxa ka soo bilaabanto de iska adimo maarata lixdiiyo barka ama toddobada subaxnimo markaasaa de watigii soo galay marka waqtigu soo galay kii adimaya ha laakiin dadki maarata in khatar la geliyo salaadoodi imika maalan kale xaramaynkii oo kale kole anagoo joogna ayay adaanka la qadimay sudays intan u garanayo laba kun iyo shan tobanki lix ayuu adaankii hore ee jumcada uu sudays markii hore rubuc saace ka hor waqtiga haladiba buu haddana jumcadii kasii dambaysayna nusaacilaa ku socota hadda marka waxaan dari arkayey waqtigu wuxuu soo gelayaa laba iyo tobankiiyo barhka iyo weliba wax la jira markaa laba iyo tobankii iyo daqaa'iq baa adaankii hore la adimaya hadda waqtigii ma soogan la soco islaamihii guryaha iska joogay saacaddiina way arkayan laba iyo tobankiiyo siyaado inay tahay inay duhur iska tukadaan baa dhici karta lamana gaari waktigii maaragtay waxa weyaan ay duhur tukan lahaayeen marka arrin khatara weeyi eh, markaa bal arrintaasi dib ha loogu noqdo ma ogolo fuqahadu xataa ibn xasm waa xaaraan buu in salaada subax wax aan ahayn wakhtigeedi ka la aadibo wuxuu yihi waawal alfajri siwa alciraaqi qadama laysa hayru biitifaaqi wax kale oo la qadimayaa ma jiro laysa hayru waasaas biitifaaqi sida ay markaa fuqahadii ay isla ogol yihiin oo isku raacsayen waahdu ujratin calayhi lam yubax liaxmedin wa fi lijaaraati tadax waahdu ujratin calayhi in lagu qaato lacag ujro maaha rasqigii baytulmaalka ee waxa weeye yani in caqdi ijaaro maarata waa weyaan maxaad bixinaysaan idin adime bishii waxaanu bixinaynaa maarata intaasaanu bixinayna mayow intaa iga daaya oo aakhirkii markaa wax lagu heshiiyo oo markaa caqdulijaaro lagu galo lam yubax liaxmadin axmed agtiisa arrintaasi arrin bannaan ma ahe arrin xaaraana wey wa fi lijaaraati tadaxa xukunka noocaasi ijaaraadka ayuu ku cadaaday halkaa ayaynu ku sharixi doonaa insha allah asalka uu ku qotobiyo waxaas wa sunna lisaamici an yuradida wa sunna waxaa loo sunneeyaa lisaamici qofkii adaanka maqlayay an yuradida inuu tardiidiyo kadaba celceliyo muadinku waxa uu leeyahay iyaduna waa macruuf wa jaaza an waxaa banaan inuu aqiimo qofkii adime qof aan ahayn waa iska masalo aan dee ishkaal badaniba ku sugnayn maxaa inuu keenay ibnu rushdigaa keen farcin qad udriju low lam yusaq fi lasri kuntu ukhriju kaasoo kale iska soo gelay waa farac iska waadixa eh, laakiin ibnu rushdigaa keenay khilaafna wuu geliyo in qolyaha qaarkood aanay ogolayn buu sheegay eh, istidkaarka markaan u noqdayna eh, qolyaha wuxuu leeyahay qolyaha qaarkood baa yidhi qofkii adimay unbaa aqiimaya xadiidkii man adana fahuwa yuqiimuna way xujaysteen laakiin marata ma sheegin ibn cabdilbar qolyahaas cidda ay yihiin iyo sidoo kale inay leeyihiin maba banaana in maaragta uu qof kala aqiimo waxa laga yaaba ikhtiyaar nooc ikhtiyaar inay yani saasaa la dooranaya qofkii addimay inuu isaguna ka aqiimayana noqdo dee shaaficiyaduna waabay ikhtiyaaraysaa arrinkaasi wajaaza an yuqiima way iska bannaantay inuu aqiimo hayru dinnidaai kii addimay mid aan ahayn wa xukmuha sharciyu iqaamada haddaba iyadana xukunkeedii sharciga ahaa kal adaani adaanki un la xukun oo qolyihii adaanku waa sunno lahaa iqaamadiina waa sunna odhan qolyihii waa waajib lahaana waajib kifaaya lahaana iyaduna waa waajib kifaaya ba odhanaya wa hunniyat xaggii sifadeedii marka laga hadlana wa hunniyat waa la taniyaynayaa labalabaa loo akhriyaya kadaaka kal adaani weyn sidii adaanka oo kale linucmaani abu xaniifa raximah llahu tacaala wuxuu leeya aqiimkuna wuxuu la mid yahay iqaamadu waxay la mid tahay adaankii allahu akbar allahu ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuul llah ashhadu ana muamd waa sidii sidii adaanka loo taniyeyn jiray ayaa loo taniyeynaya waayruhu afradaha wixii isaga ka soo haray wuu ifraadinayaayo dee umira bilaanun an yashfaca aladaana wa yuutira aliqaamata ayay markaa ku socdaan iyaguna waxay iqaamada lafteedu waxa weeyaan waa adaan bay yidhahdeen iyada lafteedu waa adaan markaa waa isku mid un sidii markaa waxa weeyaan markii cabdulahi bn sayd bn cabdirabi uu arkay sidii bilaal loogu akriyey saasunbaa adaankii iqaamaduba ay noqonayaan bay le eh, ayruhu afradaha wa yushfacu takbiiruhaa takbiirkeeda waa kii maarata dee xagga hore ku jira kii dhexda ku jira labaduba waa shafci uno dee waa allahu akbar allahu akbar mar labaad male mar maarata yani takbiiratayn kale ma jiraan allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ila allah marka xanafiyada laga reebo walxanafiyu yurabicu mubtadian sidii adaanka oo kale xanafigu isagu markuu takbiirtii iqaamada uu bilaabayo dee wuu tarbiicinaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu odhanaya mubtadianta wuxuu ku saaraya tii agga dhexe ku jirtay ee aakhirka ku jirtay dayadu allahu akbar allahu akbar adaankaba sidii ay ahaydu unbay iqaamadana noqonaysa wa shafacuu way shafci bay ka dhigeen qad qaamat qad qaamat isalaada iyada fuqahadii shafci bay ka dhigeen xanafiyaduna taa lafteeda haystaan bay xujaysanayaan wayutira iqaamada haddii loogala jeeda bay leeyihiin iqaamada witra laga dhigo qad qaamad baa witr laga dhigi ee qad qaamati salaadii iyadii laba ah marka intii kalena dee labalabadeedii baa loo daynayaa wa shafacuu fuqahadii markaa shafci bay ka dhigeen qad qaamat qad qaamati salaa labay ka dhigeen laa maalikun maalik isagu kamuu dhigin ee waxa weeyaan wayutira iqaamadii ayuu isagu ku taagnaadayo qad qaamat isalaa hal mar baa la odhan qaamat lanaa wadaamad waa iska takmilo waa duco salaaddu haynoo maarata qaa'im haynoo ahaato oo haynoo jirto shuruud الصلاة الشharط caynu kacbaة لman ra'ىa وnaxwihi وجihaة لman na'ى والshaafiعي اشhtarطa an yuصiiba cayn اlbinaa baciida أw qariiba واجتahd الjaahilu xatmا walyucid للshaafiعiyi mkhطiء fيma اctumid kamaaliki fي waqtiha اstixsaana وذaka xayثu اstayqna اstiiqaana والfarض fi اlkacbati lam yuصaxaxi والfarض fi اlkacbati lam yuصaxaxi للجهبذين أحمد والأصبح وتستحب سترة المصلي منصوبة كآخر للرحل وستره العورة شرط ونقل عن مالك ندب وحتم مستقل وحدها لرجل من السرر لركبة وقيل فرج ودبر وذان شرط المالكي وليعيد likashfihi alyatama alwaqtu wujid wasatru caatiqin lada lfardi yajib liaxmedin wacinda gayrihi istuxib wagayra wajhi xurati walkafi cam cawratuha wastahni lilkuufi اlqadam walam tucid likashfi sadrin aw طaraf limaalikin in waqtuha kaana nsaraf wakafaha liaxmedin litasturi waamatun cinda almalaaka dakari washtarطuu niyata walyutaabici fi niyati اlimaama gayru الshaafici wakarihuu الصalaaةa fi mawaaطini kadarbi wاlxamaami wاlmacaaطini waaxmedu abطalaha wاlmaqbarة kadaka mac masbalaة wamajzarة wabaطlat biأjnabiyin kahura ficla walow min gayri dii camdi jara wbikalaami bashari walyucdari lisahwi wاlصlaaxi cinda alximyari kaman sahaa lishaaficiyi aw jahil wabacduhum yacduru in khaطbun yajil shuruudii salaad waa lagaga hadlay wuxuu yihi asharطu caynu kacbatin shardi waxaa ah kacbada laf ahaanteeda caynteeda in la qaabilo liman ra'aa waa qofkii kacbada arkayey wa naxwihi ciddii lamidka ahayd de waxa u dhoweyd kacbada ee cid markaa arkaysa ay hagaysay qofkii indhoolka ahaa ee kacbada agtaagnaa waa in cayntii kacbada loo jeediyo de qofkii markaa arkayay wixii la xukun ah caynulkacba ayaa shardia inay istiqbaalaan wajihatun baa shardiya jihadii kacbada liman naaa qofkii ka fogaa kacbada iyo man fii nawi naxwihi wey ciddii lamidka man fii xukmihiyo dee waa qofkii dhismayaal iyo waxyaale ay ka xigeen xaggii kacbada washaafici shaafici ishtaraa wuxuu shardiyey an yusiiba inuu markaa asiibo caynalbinaa dhismaha kacbada cayntiisa baciidan aw qariiba ama ha fogaado ama ha dhowaade cayntii kacbada waa inaad qaabishid markaad shaafici tahay sida asaxa ah marka jumhuurkii waxay leeyihiin qofkii baciidka ahaa dee jihadaa ku filan oo maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla shaaficiyadu laakiin sidaa asaxa ah xadiidkana malaa hadal bay gelinayaan waxay leeyihin waa in caynta la qaabilo laakiin caynta waxaa loo qaabilayaa yaqiinan aw danan dee ama si yaqiin ah ama si dani ah marka waxaa kugu filan si dani ah inaad inay halkaa ku toosan tahay cayntii kacbadu aad markaa u malayso iyaa kugu filan wuxuu yidhi wاjtahada اljaahilu xatman qofkii kacbadii dhinacay ka xigtay aan garanayn waa ijtihaadi ijtihaad markaa xatmi ah oo waajibku ah yani ijtihaad baa ku waajibaya ijtihaad baa ku waajibaya hadduu adiladii garanayo adaand adiladiiba garanay waba ijtihaadi kii aan garanayna mid markaa ijtihaadaya ayuu markaa raaci walyucid ha soo celiyo lishaaficiyi cinda shaaficiyi mukhطiun kii khaldamay fii mactumida kacbadii seegay weeyaan fii mactumida sida markaa la ictimaaday ka maaliki maalik markaa xaaluu shaafici arrintaa iyadaa uu kala mid yahay nacam ka maalikin fii waqtiha inbana ayib marka beydka ah, waan bedelay wdaka xayu istayqana sawaaba ka maalikin fii waqtiha istixbaaba taasaa idin qoran soo maha ah, waa tacdiilkii saddexaad wey kaana halkan halkan tacdiilkii labaad baa igu qoran lakin tacdiilkaa saddexaad baa saxa wuxuu yihi lishaaficiyi mukhطiun fii mactumid wadaaka icaadadaasi waxay dhacaysaa xayu stayqana sawaaba marka uu sidii sawaabka ahayd uu yaqiinsado ka maalikin xaaluu markaa maalig la mid yahay shaafici oo maali markaa isaguna soo celinayo salaadii u markaa kacbada la seegay fii waqtiha laakiin waqtigeeda inuu soo celiyo ayuu markaa maalig qabaa istixbaaban buu laakiin isagu qabaa in ay tahay yani waxa wy icaado oo mustaxab ah shaafici wuxuu ku leeyahay haddaad markaad ijtihaaday haddaad khaldanto oo aad yaqiinsato inaad khaldanayd icaadaa kugu waajibaysaa laa cibrata bidanni albayini khaauhu waa qowlka adharka ah qowl adharaa jiro jumhuurkiina ay qabaan xanafiye iyo xanaabilo iyo ay qabaano inaan waxba la soo celinayn xadii baanu dahaystay qolihii markaa saxaabadu markii ay habeenkii daruurtu ay ku dhacday qibladii garan waayeen qofba markaa meelu tukaday calaamadiyey subixii markaa faidaa naxnu sallaynaa ilaa hayri alqibla isagoaba anagii u tukanay meel aan qibladii ahayn icaadana lama sheegin laakiin xadiidka sixadiisu mid laysku waafaqsan yahay maaha shaafici markaa waa la soo celinaya buu le laa cibrata bidanni bayini khaahu qolyaha kalena qofkani wujuub wixii waajib ahaa o ijtihaad ahaa waa sameeyey bay leeyiin imaamu maalik isagu muxuu leeyahay haddii weli waktigu uu joogo waxa mustaxab ah inuu soo celiyo haddii laakiin waktigu baxay waxba soo celin maayo واجتهد الجاهل حتما وليعد لشافعي مخطئ فيما اعتمد وذاك حيث استيقن الصواب كمالك في وقتها استحبابا taas markaa saasa u daynaysaa qolyaha tacdiilka haysta والفرض في الكعبة لم يصحح fardigii kacbada lagu dhex tukaday la tasxiixin maayo oo ma ansaxayaa la odhanaya liljihbidayni cinda aljihbidayni labadii imaam ee waaweynaa agtooda axmedin walabaxiy axmedin walasbaxiy imaam axmed iyo imaam maalik faralkii ku asixi maayo bay leeyihiin kacbada dhexdeeda oo sawkii nebigu ku tukaday taasi sunnay ahayd sunnahana waa la fududeeyaa bay yidhahdeen oo axkaamtiisu way ka fududa axkaamtii fardiga maxay u diidayihin markaa fardigii in kacbada lagu dhex tukado waxay leeyiin de haddaad jirto waabaad kudhex jirta wixii aad kudhex jirtay uma jihaysan karaysid bay idhahdeen wixii aad kudhex jirtay uma jeedsan karaysid markaa istiqbaalkii qibladu meesha uu ka baxayaa bay yidhaahdeen laguma tukan kara marka sunnihiina sunnihii iyada waa lagu tukan karaayo dee waatii markii musaafirka layahayba jihatulmaqsid aad iska tukanaysid marka halkanna waa sidii oo kale bay yidhahdeen sunnahan soo arooray looga qaadan maayo qolyahan kalena waxay leeyihiin kol haddii sunnihiiba u nebigu kudhex tukaday inay arrintaasi ruksad tahayna wax sheegaya aanaan haynin dee nafliga iyo iyo iyo iyo fardigu waa isku arkaan waana isku shuruud markaa kol haddii sunnihii uu ku asaxay faralkiina uu ku asaxay والفرض في الكعبة لم يصحح للجهبذين أحمد والأصبح وتستحب وحال استحبابا سترة المصلي قفكي مصلي أها سترة ديسي ومارث ديغني مستحب وي أه wax salafkii waajib yiri ma ma arag iyo madaahibta cid markaa wujuub qabta laakiin maaqan waxaan filaya shawkani malaha inuu yihi waa waajib sheekh albani saas oo kale waa waajib waay wa tustaxabu sutratu lmusalli musalliga sutradiisii mustaxab wey mansuubatan xaal ay noqonayso mid markaa taagan ka aakhirin liraxli sidii markaa hiryada aakhirkiisii waa kabaaladii xagga dambe maarata qadarkoodii oo kale sulusay diraacin ka ahaa wa satruhu lcawrata sharun qofkii intaas dee maaragtay istiqbaalkii ayaa la raaciyey intaa yare sunnaha sutratulmusalliga wixii loo jeedsanayay iyaduna ka mid tahay soo maa sutrada iyaduna waa la istiqbaalaya markaa shardigii istiqbaalu qiblaha ahaa ayaa sunnadii istiqbaalkana oo sutradaasana la raaciyo laakiin shuruuddaynu ku jirnaa inagu shuruudda ayaa baabkani u caqidayn wa lcawrata qofku inuu cawradii asturaa sharun shardi weeye wa waxaa la soo naqliyey can maalikin maalik waxaa laga soo naqliyey nadbun yani asatru nadbun asturka cawrada la asturayo marka xagga salaada loo eego waa iska sunni wa xatmun mustaqilu waxa kale oo laga soo guuriyey inuu yihi huwa xatmun mustaqilu waa waajib madax banaan oo salaada shaqo ku lahayn sidii waajibaadkii kale ee mustaqilka ahaa un weeyaane salaada sixadeeda iyo cadamu sixadeeda shaqa kuma laha marka kolley jamaahiirtu satrulcawra inuu shardi yahay way qabaan imaamkii ibnu cabdilbar oo imaam weyn oo dee culamadii maalikiyada ahna wuxuu leeyahay waxaa lagu ijmaacsan yahay qofka isagoo awoodaya inuu cawradiisa asturo cawradiisii oo muuqatay tumaryihii iska dhigo curyaan isagoo a tukada isagoo qaawan inaan salaadiisaasi aanay mujzi ahayn waa lagu ijmaacsan yahay markaasu haddana sii daba dhigayaa wاkhtalafuu hal satru اlcawrati min furuudi الsalaati aw laysa min furuudi furuudii salaada ma ka mid yahay satrulcawruhu mise ka mid ma aha marka hadde wixii khilaaf cibaara unbu noqonaya kol haddii la yihi maarata qofkii cinda alqudra hadduu curyaan kudka salaadiisi inay asaxan waa lagu ijmaacsan yahay waxay noqonaysaa markaa wixii fardi ma ku magacaabaynaa mise kuma magacaabayno unba iska noqonaysa laakiin qolyo kaloo maalikiya sida abulxasan alakhmi iyo ayaa iyagu arinta khilaaf xaqiiqiya gelinay oo leh waa waajib mustaqila maaragtay waa laga qaadanaya qowl maalik ina marka madhabka maalik u noqon karo yani khilaaf bay soo naqlinayaan in waajib mustaqila laga dhigi karo qofkii waa dambaabaya haddii aanu cawradii asturin lakiin salaaddiisi waa ansaxaysa iyo mayane xataa mana dembaabayo mar haddaan dadla joogin keligii iska yahay dadkunbaa la raba inu ka asturo salaada shaqa kuma laha marka haddi aan dadla joogin oo keligii maarata meel khalaa iska joogo oo qaawanaan ku tukado mana dembaabayo salaadiisiina waa sax warkaas markaa waa shay in qolyahan sidan mukhtasar khaliil iyo shuruuxdiisa iyo warkaa ayay muddaa waafaqsan yihiin marka hadda way dhici kartaa in sidaa ibnu cabdilbar uu sheegaya arrintu ay ahayd laakiin cibaaradii fahankeedii wixii markii dambe ay markaa sidan sii noqotay waa dhici kartaana in de khilaaf xaqiiqii uu maalikiyada agtooda ka jiro calaa kulli xaal de ijmaacna waa la soo guriyey fuqahadiina saasay u badan yihiin adiladuna de waxay tusinaysaa inaan qaawanaan lagu tukanayn wa lcawrata sharun shari weeyi wanuqila can maalikin nadbun waa laga soo naqliy anahu nadbun yani huwa nadbun huwa xatmun mustaqiluna waa laga soo guuriyey wa xaduhaa lirajulin xadka haddaba cawradu rajul xaal ay markaa u ahaatayoo yani waxa weya cawradii ninka ay tahay min asurar ra'da waynu iska fatxaynaynaa walow xaggii cuyuubtii qaafiyadii ay imanayso oo sinaad xaggii xarakaday uu imanayo oo duburtaas in la waafajiya ahayd laakiin markii hore anaabasan u xarakeeyey surur waxaa jira asuru iyo oo maaragtay ah xabligan qofka xuduudda kaga dheganaya laga gooyo ee laga jaro ayaa sur la yidhaahdaa marka luqaad kalena way u sheegeen marka waxaan moodayay surur taasina inay sheegeen laakiin hadda mar aan muraajaceeyey waxaan arkay in asuru iyo asarar iyo asirar laakiin surur taa waa waa marka surar baynu iska jamcu sura haynoo ahaatee de marka horeba suraa loo socday sururka looma socda sgo la goynay maxalkiisi baynu u jeednay suradii haynoo ahaato jamiceedii oo surar ah haba inoo noqoto lirajulin xaggii markaa ragga waxay uga bilaabmi min asurari weey marka waa xuduntii jamcu sura lirukbatin ilaa rukbatin suradii ilaa rukbadii ayay noqonaysaa waqiila waxaa la sheegay oo la yidhi mayanee farjun wa dubur waa sawateynkii labadii cawre muqalladood ahaa intaasu weeyaan inta kale cawra ma aha waa riwaaya cinda alxanaabila waa wejhun cinda ashaaficiya daahiriyada qaarkoodna way qabaan weliba xanaabilada ikhtaaraha almajdi baa bal almajdi ibnu taymiya waana de waaweyn halka inaga raafici iyo nawiya noogu jiraan ayay iyaga ay marka waxa weyaan majdigani ibnu taymiya ugu jiraan markaa almajd bnu taymiyana iyadaabu doortay lakiin haddana de madhabkoodii ma aha yani muctamadkoodii ma aha wadaani labadani sawataynka ihi sharطu lmaalikiy maalikigu intuu shardiga ka dhigaya waaba intaa yani maalikiyadu markay satrulcawra waa shardi idhaahdeen markii ragga la joogo cawrada shardiga a marat satrigeedu uu yahay waa sawataynka uun walyucid ha soo celiyo ninkii tukaday likashfihi alyata haddii baridu ay muuqatay mal waqtu wujida inta waqtigii uu joogo ha soo celiyo inuu soo celiyaa mustaxaba bay leeyihin icaadadoodu iyaga waa mustaxabun ba leeyihi marka qofkii haddii intii sabataynkii uu qarsaday laakiin baridu ay muuqatay oo intaasun uu qariyuu tukaday haddii waktigii weli joogo soo celi bay odhanayaan salaadii oo istixbaabayaan o ku adkaynayaan laakiin haddii sidaa uu iskaga adkaysto saa waktigu ku baxo salaadaa nin ka tegay oo aan tukan ka soo qaadi maaya laakiin qolyihii kale jumhuurkii kale de waxa weeyaan way si maarata way adkaynayaano iyagu min asura ila arukba wax muuqda lama ogola bal dee haddii hataa duleel yari uu jiro salaada asixi wuxuu yidhi wadani labadan sawataynkaabaa sharulmaalikiyi maalikigii shardi waa walyucid likashfihi alyata haddii alyadu ay muuqatay oo maarata ay faydnayd ha soo celiyo mal waqtu wujida inta waqtigii uu yahay mid markaa la helayo oo jira wa satru caatiqin degta in markaa la asturo lada lfardi haddii fardi lagu jiro ayaa yejibu waajibaya liaxmedin cinda axmeda wa cinda hayrihi istuxiba wixiisaa ka soo haray waa mustaxab ka dhigayaan oo maarata laysa calaa caatiqihi minhu shayun laa yusalli axadukum fi thawbi lwaaxidi laysa calaa caatiqihi minhu shayun jumhuurku istixbaab bay ku xambaarayaan caatiqa wax la saarayo way cawro ma aha oo de cidinama ohanayso markaa raggii aad la joogtay markaas hadda marat dumar xataa aad ag joogto maarata waxa garabkaagu hadduu muuqdo cawro adiga muuqata cidinama odhanayso marka mar haddaanu cawro ahayn waa mustaxab ilayn jumhuur axmedna daahirka xadiidka ayuu ku socda wagayra wajhi xurati wlkafi cam cawratuha wuxuu yidhi wagayra wajhi xurati wاlkafi wixii ka soo haray gabadhii xorta ahayd wejigeeda iyo kafkeeda wixii ka soo haray ayaa camma u caam yeelay cawratuhaa cawrada u faacila tadiina de waa iska muanaan xaqiiqi ahayn sooma cama cawratuha yani camat cawratu lmar'ati hayra wajhihaa maarata camat cawratu lxurati xurada cawradeedu waxay caam yeelaysaa waxa weya badanaha weeye hayra wajhihaa wa wey wa wejigeeda iyo kafaynkeeda mooyaane wixii kale oo dhan gabadhii xurada ahayd ayaa cawra ah cinda aljumhuur wastani lilkuufi alqadam kuufiga agtiisa waxaad soo reebtaa cagtii hoose oo kafaynka raaci marka cagtii hoose xanafigu wuxuu leeya waxba cawra ma aha haddii maaratay markii ay sujuudda iyo ay cagihii hoose muuqanayaan salaadaasi waa iska ansaxa oo kafaynkii buu raacinaya walam tucid salaada soo celin mayso likashfi sadrin haddii laabteedu muuqatay aw arafin ama arafayn araafti waa gacmihii iyo kubkii iyo ay muuqdeen iyo madaxii iyo limaalikin maalik agtiisa in waqtuha kaana nsaraf maalik waxoogaa agga cawrada satrulcawra markii hore khilaaf baabay geliyeen shardi waxaan ma yahay markii dambena waa sii ballaari gabadhi haddii iyadoo madax qaawan tukato ama bal iyadoo markaa laabtiiba ay muuqato ama gacmihii muuqdaan ama kubkii muuqdo hadday tukato hadduu waktigii sidaa ku baxo waxba salaaddaa soo celi lama odhanayo bui haddii aan waktigu bixinna soo celi baa la odhanayaa mustaxab ahaa istixbaab ahaan baa soo celi loo odhanay markaa iyaguna halkaa way waxoogaa waa fududeeye marka eh, de waa masale iska ijtihaadiya ma aha muxuu ahay eh, maaragtay eh, ma aha qaciyaad ma aha qaciyaadkii diinta ma aha marka waa iska dhacdaa dumarkee noo kale mararka qaarkood tasaahul baa iska jiro gabdhaha qaarkood waa iska arkaysaa xoogaa shalmad yar iyo isugu odhanaysaa markaas gacmihi haddana waxbaan kor qaadaya odhanaysaa halkana muuqanaysa marka salaadihii hore ay soo tukatay de wixii dambe un iska hagaajin la yidhahdo mooyaane salaadihii hore ay soo tukatay dee kol haddii imaam maalikba uusan leeyahy imaamkii dhammaaba sidan le markaan waxba gabadhaaya waxba ku adkayn mayno laakiin wixii dambe inay iska hagaajiso oo salaadeedii aanay khatar gelin laa yaqbal allahu salaata xaa'idin ilaa bkhimaam marka de maalikna waa kan leeyado haddii madaxii u muuqdo soo celi lama odhan walam tucid likashfi sadrin aw araf laabta oo muuqatay ama araf oo muuqday iyo madaxii wixii lamidka ahaa limaalikin maalig agtiisa soo celin mayso in waqtuhaa kaanan saraf haddii waqtigii salaadu uu yahay mid tegey wa kafaha walitastur waltastur ha asturto kafaha kafkeedii liaxmedin axmed iyo maalik waxaad moodaa laba daraf inay kala taagan yihin xanaabiladii kafeyinkii bay cawro ka dhiga leeyiin salaadda haddii ay maaragtay kafeynkeedii muuqdaan salaadda asixi mayso wejigoo keliya maayo xataa kafeynkii yani waxa weeyaan maaha jirkii kale una xataa kafeynkii bay ha qariso haddii kafeynkeedu ay muuqdaan salaaddu asixi maysa wejigoo keliya bay soo reebayen wa yukrahu liqcaaw iqcaagii waa la karaahiyeystaa kadaloobsigi markaa sidii ayiga oo kale in loo fadhiisto liladii warada in markaa salka lagu fadhiisto maarata jilbahana la taago liladii warada kii markaa soo arooray daraadi cafwan meel kalaan u booda waamatu cinda almalaaka dakari nacam wakafaha liaxmedin litasturi waamatu cinda almalaaka dakari gabadhii addoonta ahayd ilaan xuradii maanta dhan ka soo sheekaynayna cinda almala cinda aljumhuuri weeyaan khilaafan liaahiriyati ka dakarin labunbaba la mid tahay oo intii labku maaragtay qarin jiray ayuunbay qaranaysaayo ay maaragtay ku tukanaysaa salaadeedii saasay ugu asaxaysaa kolkii maaragtay kolley waaqicii dadka iyo dadka iyo maarata waaqiceen ayaad moodaa inay kala duwan yihiino qofku wuxuu isweydiinaya addoontan maxaa ka siic miyaanay qof dumara ahayn oo maaragtay sidii qof dumara loo damaaci jiray laakiin hadda kuwan idinla jooga marka la arko waxba la socdonaya madaha waa iska qariif <laughs> qof aanad inuu lab yahay inuu dhidig yahay kala geranayn Eh, malaha dee inay addoomuhu noocaa u badnaayeen markii axkaamtu ay soo degeysay deetana xaggaa laysu raaciyey iyaabaad odhanaysaa mararka qaarkood eh, waa dhici karaysaa laakiin eh, fuqahadu dee waaqic bay dhaxleen waaqicii ee saxaaba lahaa ee taabiciin lahaa addoomaha qaabkii loola tacaamuli jiray bay soo dhaxleen marka taasaa iyaga markaa waxoogan ku kaliftay inay san yidhaahdaan oo de waxa weyaan cumar bin khataab baa la arkayo addoomihiisa laabtoodii iska raacaysaan ragga laga qiro ragga u khidmaynaya marka saasay markaa salafku ay iska ahaayeen waaqicu saasuu ahaa waana dee waaqic min casri nubuwa laga soo dhaxlay buu ahaa markaa nas soo aroora waxa ka xoog badan waaqica min casri nubuwa soo socday ilaa waktigii markaa waxa weyaan aimada marka addoommaha in markaa waxa weyan cawradoodu aanay cawradii xorada ahayn ayaa waaqicu ahaa taasay ku socdaan qolyaha markaa daahiriyadu iyagu nusuusa almaratu cawratu ayay markaa iyagu ku dhegeeyeen wuxuu yihi washtarau niyata niyadiibaa shardi ay fuqahadu u arkeen dabcan shaaficiyadu arkaantay ku tirisaa laakiin qolyaha kale ayaa shuruudda ku dara kitaabkan waa kitab khilaaf ale kitaab shaaficiye ma aha marka xaggii loo badnaa ayaa niyadii la reebay shuruuddiiba halkan la sheegay arkaantu sifatusalaadkay ku iman doonta washtarau niyata niyadiiba iyadana shardi ka dhigeen walyutaabic ha mutaabaceeyo alimaama imaamka ha mutaabaceeyo hayru shaaficiyi qofkii aan shaafici ahayn fi niyati ha ka mutaabaceeyo shaaficiyadu waa kuwa kuu ogol imaamkaagu isagoo salaad tukanaya adna aad tu kala tukanayso inaad isku xidhataan lakin madaahibti kale ma ogola niyada aad waxa aad niyeysanaysaa waa inuu yahay waxa imaamkaagu niyeysan yahay haddaad duhur imaamku tukanayo duhurun baad ku xidhan karta hadduu hadduu fardi tukanayo hadduu suno tukanayo sunaun baad ku xihan kartaa fardi ku xihan maysi saasay markaa iyagu leeyihin laakiin shaaficiyadu waxay leedahay maya arintaas arrin iskhusaysa ma aha kamaalulirtibaaط kama dhexeeyo ee waxa weeyaan xaggii afcaashii daahirada ahayd unbaa laga qalidanayaa laakiin wixii baaطin ah taadaad ku wadanaysaa markaa wixii aad adigu niyeysato ayaad leedahay dee waanay sugan tahay axaadiid fara badan qof sunno tukanaya oo dad markaa farad tukanaya ay ku xidheen wuxuu yihi washtarau niyata walyutaabicii fi niyati imaama hayru shaafici marka waa laga soo baxayso sabigii raggii qaangaarka ah ma tujin karaa isagiina waa mutanafi iyagiina waa muftaridiin weey ma ogolo markaa qolyihii kale wa karihuu salaata fii mawaaini meele ayay markaa karaahaysteen fuqaadu in lagu tukado ka derbi sida ariiqii baa loogala jeedaa hadda walow derbigu markiis hor u ahaa meesha soo masduudka soo xirmaysa waayo ka darbisa ariiqii walxamaami iyo meeshii lagu maarata maydhanayey ama laysku kulleynayay waxaas xamaamka ahayd walmacaatini iyo sabadii geela xeradiisiina waa la waa karaahiyo wa axmedun abalahaa salaaddii meelaha lagu tukaday imaam axmed isagu maadaama nahyi soo arooray walow sixadiisa dee hadalba uu ku jiro isagu waa ibaaliyey marka waa sababta shuruudda meesha loo soo geliyey maadaama axmed agtiisa waxaa shuruuddii salaadda kamida inaan meelaha lagu tukanin wa axmedun abalaha wlmaqbaratu kadaaka maqbaradiina waa saasoo kaleo imaam axmed waa ibaalinaya ti kale waa karaahaysanaya maca masbalatin wa majzara masbalo la jirkeed waa meeshii markaa qashinka lagu tuuray lagu daadinayey iyo majzaradii meeshii wax lagu qalayay iyaguna waa saasoo kale wa baطalat salaaddii way buraysaa biajnabiyin bificlin ajnabiyi bificlin ajnabiyin weeyi ficil salaada ka ajnabi ah ficil salaadii salaaddii lasoo dhexgeliyey oo ka ajnabi oo batay haddii uu yimaado salaaddii way ku buraysaa bilijmaaci weeyi uskunuu fi salaati baa faray marka haddii ficilkaagu dhaqaaqaagu u bato dadka qaarkood waad yaabaysaa waxa uu tukanay dhalinyarada qaarkood maanto dhan faru ka shaqaynaya haddaan halkan ohanay labadiisa gacmood fadhiisanba maayaan marka haddii ficil aan afcaashii salaada ka mid ahayn uu bato salaadaasi way buraysaa oo salaad ansaxaysa ma aha cinda alfuqahaa walow min hayri dii camdin jaraa xataa haddii ficilkaasi uu ka dhacay min hayri dii camdin midaan u kasin intuu is-ilaawo hadduu qaarba iska dhaqaaqayba intuu isilaawo inuu salaad ku jiro kolkuu waxoogaa socday hadduu dana dhinacii qibladaabuu socday qibladiiba kaun baa yidhi laakiin waa lugeeyey markaasuu isxasuustay dee nin tallaabeeyey oo socday salaadii uma jirtee salaaddii dib usoo gelay walow min ayri dii camdin jara waa saas dhalinyarada dee huluwigaa ku batayoo mararka qaarkood sutradii iyadoo la raadinayo baa waxaa laga yaabaa inuu meel ka soo lugeeyo bal xataa qaarkood la sheegay iyagoo fadhiya baa maaratay salaaddii laga baxay markaasuu sutra raadsanaysa fadhi baanu atayadi waxba ku jiraan markaasuu siqay oo maaragta marka taasi taasi markaa salaad noqon maysee wax markaa lagu ciyaaray bay noqonaysaa wabaطlat biajnabiyin kaura ficlan walow min gayri dii camdin jara xataa haddii mid markaa amdi u mid markaa camdi u saaxiiba hayrkii uu arrinka ficilkaas ka dhacwey wa bikalaami basharin bani aadan lala hadlayna salaaddu way ku buraysaa oo nebi maxamed alayh salaatu wasalaam ahayn nabiga alayh sala slam isaga la khitaabkiisa shaaficiyadoo kale iyo kuma burinayaan de waa kan asalaamu alayka khiaabka ku jiraan asalaamu alayka ayuha nabiy marka bashar lala hadlayna salaadu way ku burta haddii cid lala hadlo salaadii way buraysaa walyucdar ha loo cudur daaro lisahwi walyucdari mutakalimkii ha loo cudur daaro lisahwi sahwi daraadii ha loogu cudur daaro wlislaaxi wa iraadat lislaaxi weeye salaada islaaxinteeda oo la rabay cinda alximyari ximyariga agtiisa maalig imaamu maalig qofkii saahiga is ilaawey ee hadlay ama ismuu ilaawina salaada islaaxeediibaa ku xirmay imaamkii baa sahwiyey markaasuu wax laga rabana garan waayo subxana allah baa wuu kaca subxana allah sujuud baana maalan ka maqan mid baa soo jeesto ilo maxaad leedihiin dee kolkii wuu <laughs> fadhiisto subxana allah ba yidhaahda haddana wuu kacayoo subxana allah ba <laughs> intuu ka soo horjeestay u maaa <laughs> marka dee kaa farsamadu way ka xumaatay inuu soo jeesto ma ahayn de ilan ka soo tegey markaas eh, haddii laakiin hadal uu yihahdo maxaan sameeyaa waa islaaxa markaa meeshan <laughs> ku jira ama uu mid yidhaahdo sujuud wuxuu leey markaa imaam maalik halkaas waa caadi laakiin qolyihii kale kuma waafaqsana kaman sahaa sida kii sahwiye baa lamid oo ah, isna loo cudurdaari lishaafici shaafici agtiisa markaa sahwigii shaafici iyo maalig waa isku waafaqsan aw jahila ama kii jaahilba ka ahaa hadalku inuu xaaraan sidii mucaawiyat bn asulami ka dhacday oo kale dee muu garanayn markaa waa kii hadlay markaa taa shaafici iyadana wuu soo reebaya marka maxaa meesha kugu jirta xanaabiladii iyo xanafiya qof kastoo hadlaba salaadiisu burtay bay leeyihin ama jaahil ha ahaado ama sahwi ha ahaado ama muriidulislaax ha noqdo qof alla qof ay u cudurdaarayaan ma jirto oo de waxa wey waxay leeyihin kalaamkii waa munaafi lisalaa sida xadafkii oo kale wey xadafkii u kala qaadi mayna waa jaahil iyo wiis ilowsanaa iyo waxaa ma kala qaadayna saw maaha marka waa sidii oo kale waa munaafi lisalaa waxba u soo reebi maayaan laakiin qolyahani way soo reebayaan axaadiita xadiidkii dulyadayn de waa ti maaratay nabiguna waa hadlay dulyadaynna waa hadlay raggii kale laftoodu de waa kuwii markii nabigu weydiiyey hadlay marka qofkii jaahilkaa ah inuu salaad ku jiro ama inuu kalaamku xaaraan yahay markaa e nabigu ala sl mrk hadlayey wuu dareensan inuu salaad ku jiro dulyadayn laftiisu wuu shakisanaa ma salaad baad ku jirtaa mise salaad kuma jirta waa ka nasiita am qusirat isala isaga laftiisu ma garanayni marka qofkii aan garanayn inuu salaad ku jiro iyo kii aan garanayn hadalku inuu xaaraan yahay sida mucaawiyat alxakam ku dhacday oo kale inuu hadalku xaaraan yahay baanu garanayn waa loo cudurdaaray weli shaafici shaafici keliya jahilka cudurdaaray maalik laftiisu ma cudurdaaray jaahilka saahiga maalig iyo waxa isku raacsan iyo shaafici baa isku raacsan in loo cudurdaaray wa bacduhum fuqahadii qaarkood wuxuu yidhi yacduru wuu cudurdaari in khaطbun yajilu haddii musiibadu ay weynta musiibada weyne waa maxay qof baa dab ku dhacay qof indhalabaa meel halisa maaragta ama ilmo yaroo bahal u soo galayoo maarata musiibo weyn baa meesha taagan in markaasoo kala la hadlo oo dadkii la ydhado war ka gaara salaaddiina layska sii wato way bannaan tahay oo salaaddii waxba u dhimi mayso ayay fuqahada qaarkood yidhaahdeen waa awsaaci waana wejhi mashhuura oo qawiya shaaficiyada dhexdooda laakiin muctamad ma aha marka qoladaasina iyaguna way jiraan marka hadalkii tarkulkalaam inaan de la hadal ayaa iyaduna shuruudii salaada ka mid saas ayadana meesha loo soo geliyey laakiin mubdilaadku way noo iman doonaan sifatu sala halkaasaynu ku joojin wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamedi wallahu